بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد وقيبتي اللباد محاضرة العقلانية حديثا أما قديما وحديثا waxaan ka soo hadallay caqlaniyada maxaa la yidhaahdaa caqliga caqlaaniyada maxaa laga wadaa iyo sida uu islaamku caqliga u ixtiraamay iyo meelaha uu wax ka qaban karo ama wax ka keeni karo iyo meelaha uusan waxba ka keeni karin oo shareecadu ay ka istaajisay ama ka xakamaysay maadaama uusan waxba ka soo saari karin ku wareeraya wareerayo waxaan ka hadallay oon soo sheegnay darsigii hore fikirkan in ilaahay sharcigiisa iyo waxyiga caqliga laga hormariyo oo caqligu uu noqdo miisaanka shareecada wuxuu rabana ka qaata wuxuu rabana diidoo tuura taariikhdee buu soo bilowday fikirkaas waa usoo abtirnay ilaa ibliis inuu ku abtirsado ayaan soo sheegnay ummadihii gaalada ahaa ee rususha la dagaalami jiray iyo waxyiga iyo xaqa iyaguna inay ay jidkaa mareen markii islaamka iyo nebigeenna sal alla alay wasalam wakhtigii la soo saaray aan soo gaadhno quraysh iyo gaaladu sidii oo kale shubahaad noocaas oo taqaaliid iyo caqliyaad ah bay kaga hortageen waxyiga laakiin nebiga sal alla alay wasalam intii rumaysay saxaabadiisii iyo ardadoodii ka dambaysay iyo a'immadii iyagu waxay nolosha ka qaadan jireen waxay ahayd waxyiga kitaab alle iyo sunno nebi sal lla alay slam hadday helaanna caqli iyo ilama qumana iyo waxay ila tahay iyo macquul ma aha iyo maskaxda ma geli karo warkaasi agtooda ma oolin goormay bilaabatay marka in sharciga ilaahay dad islaamnimo sheeganaya inay waxyigii ilaahay soo dejiyey ama rasuulkiiba sal alla alay wasalam inay waxay maskaxdooda ka heleen ku diidaan oo kaga hortagaan waxaa la dhihi karaa munaafiqiintii baa horta qayb ka ahaa oo wax ka mid ah ku tilmaanaa sidoo kale tusaalayaasha arrintaa tilmaamaya waxaa ka mid a ah qisada ay soo saareen saxiixaynka iyo keyrkoodba nin la dhihi jiray dulkhuwaysira ayaa nebigu sal alla alay wasalam markuu qaybiyey duulaankii xunayn haniimooyinkii laga qabsaday sanadkii sideedaad markuu nebigu qaybiyey sal alla alay wasalam ayuu wuxuu u bogi waayey qaabka nebigu wax u qaybiyey haniimadan siduu u qaybiyey ayaa la qumanaan weyday isaga siduu ka helay maankiisa waxay la noqotay nebiga qaybintiisii siduu wax u qaybiyey inuu khaldan yahay markaasuu wuxuu ku yidhi icdil fa innaka lam tacdil cadaalad samee maxamedow waxaad samaysay cadaalad ma ahe nebi maxamed yuu yahay salawaatu rabbi wasalaamu caleyh waa rasuul alle wuxuu samaynaya waa waxyi wuxuu ku hadlaya waa waxyi waxyigii siduu wax u qaybiyey ayuu ninkani waxaa kala quman oo kala horeeya wuxuu maankiisa iyo maskaxdiisa ka helay markaasaa nebigu sal alla lay waslam wuxuu yidhi saxaabada qaar ka mida markay damceen inay dilaan iska daayow dacuu fa inna lahu shiicatan yatacamaquuna fi اddiini xataa yakhrujuu minhu kama yakhruju اsahmu min alramiya iska daaya buuri dad baa raaci doona dad buu yeelan doonaa diinta intay ku fogaadaan oo ay gudaha usii galaan ka dhex bixi doona sida leebku uga dhex baxo meesha lagu tuuray oo kale ninkaasi waa ninka afkaartiisa ay ka farcantay nimanka khawaarijta la yidhaha waana nimankaa nimanku nebigu tilmaamaya axaadiista ku tilmaamaya sal alla alay ee ka koox ahaan gooni u bixidooda xilligii cali bin abi aalib uu khaliifka muslimiinta ahaa bay ahayd laakiin afkaartoodu wakhtigaasay bilaabatay ninkaasay ka bilaabatay nebiga qaybintii uu wax qaybiyey ka hortagoo diiday marka maankaaga in sharci lagaga hortago oo la yidhaahdo ma qumanid waxyigii ma qumana rasuulkii ma qumana ilaahay waxaan uu xukumay ma qumana taydaa saxa waa halkaasay ka bilaabatay zamankii haddana cuhmaan ibni cafaan radia allahu tacala canhu arda waxaa soo baxay nin asalkiisa yahuudi ahaa oo la dhihi jiray cabdullaahi ibnu saba oo ree yamaneed ahaa yahuudi ree yamaneed ka mid ah oo islaamnimada muujistay si uu ugu nabadgalo kadibna bilaabay inuu islaamka gudaha ka dumiyo wuxuu keenay wax la yidhaahdo nebigu intuusan dhimanin sal alay wasalam dardaaran buu ka tegey dardaarankaasina wuxuu tilmaamayey haddaan dhinto xilka iyo mas-uuliyadda waxaa iiga dambayn doona cali wuxuu keenay wax la yidhahdo nebi ma jiro hore nebiyadii horeo dhan nin walba wasiyi buu lahaa wasiyigu waa ruuxa uu wax u dardaarmo nebi walba wasiyi buu lahaa nebi maxamedna wasiyi buu lahaa wasiyigiisuna cali buu ahaa halkaa wuxuu ka keenay arrin la yidhaahdo saxaabadu markuu nebigu dhintay sal alla alay wasalam doorashadii abubakar ay doorteen iyo cumaroo uga dambeeyey iyo cumaana uga dambeeyey dhac bay ahayd wuxuu yidhi waxaa iska lahaa hawsha cali baa iska lahaa halkaasuu haddana wuxuu ka sii ratibay aalubeytkii baa la dhacay dadkii buu dhex maray fikraddaasuu faafiyey aalubeytkii aan u nusrayno aalubeytka xaqooda ha la soo celiyo ragga dhacay xaqa aan ka soo qabanno kacdoonkuu sameeyey kacdoonkii cumaan lagu dilay buu ahaa kadibna fikirkiisaas wasiyada ka bilowday ayaa shiicaba ka bilaabatay sidaas daraadee ashiica mabaadi'deeda asalkeedu wuxuu salka saarayaa ninkaa la yidhaahdo cabdullaahi ibnu saba alyahuudi nin la yaqaanay buu ahaa dhib badanna islaamka u geystay ninkaasi markuu afkaartaa keenay nusuus fara badan oo qur-aan iyo sunnaba leh bay kaga hortageen wixii uu isagu sameeyey ee uu maankiisa ka helay iyaduna qadiyad kale ahayd labadaa qolaa marka u horraysay khawaarijoo soo baxday iyo shiicoo soo baxday khawaarijna ninkaa fitnaysan ee nebigaba qaybtiisii caariday bay ka soo jeedaan shiicana asalkoodu waxay ka soo jeedaan ninkaa yahuudigee islaamnimada intuu muujistay kadibna islaamka inuu gudaha ka dumiyo ku talagalay shubahaadka iyo afkaartaa marka keenay labadaa qolo ayaa marka asalkii arrimaha noocan oo kalea ay ka soo jeedaan oo bilaabay nusuusta in la fududaysto kadib waxaa bilowday oo saddexeeyey waxa la yidhaahdo alqowl bilqadar nin la dhihi jiray macbad aljuhani ayaa wuxuu keenay fikir la yidhaahdo ilaahay qadihiisa iyo qadarkiisa inuu inkiro qadiya qadarka maxaa la yidhahdaa waa mabda' ka mida mabaadida iimaanka soo maa lixda arkaanuliimaankay ka mid tahay aliimaanu bilqadaa'i waalqadari khayrihi wa sharih ilaahay inuu kownkan uu dhisay intuusan dhisin inuu sii ogaa waa ogaa wuuna qoray wax walboo dhacayana markuu doono iyo isaga doonitaankiisu ku dhacaya markuu doono kadibna isagaa abuurayaoo kun dhahaya ahaw buu dhahaya kadibna saasuu ku imaanayaa shay kasta qadaha iyo qadarka iyo qorshaha hore ilaahay leeyahay kownkan ka leeyahay ayuu inkiray waxba kama jiro macbadin ibnujuhani baa la yidhahda macbad ibni fikraddaasi waxaa isaguna qaatay nin la dhihi jiray khaylaan addimishqi waxaa la yidhahdaa fikirkaasi wuxuu ka soo jeedaa asalkiisu markii dambena masaa-isha ugu waaweyn ee ahlu iyo firaqu ku kala tageen ka mid ahaa nin la yidhaahdo abu yuunus ama sawsan annasraani nin nasraaniya baa fikirkan asalkiisu ka yimid ninkaasaa ka soo qaatay macbad aljuhani iyo khaylaan adimishqi iyo caqliyadaa marka waxay la yimaadeen waxyaalo maankooda ay ka heleen oo arrintaa qadaha iyo qadarka ku saabsan oo nusuustii qur-aanka iyo sunnadaba ay ku diideen waxaa xigay afkaartaas waxaa isaguna qaatay nin la dhihi qolo la dhihiday jahmiyada jahmiya niman la yidhaaha oo iyaguna wax kusii dardaray ilaahay sifaadkiisao dhan bay inkireen qur-aanka iyo sunnadu sheegay aayado badan iyo axaadiista nebigu sal alay slam ay tilmaameen qur-aankii ilaahay ee hadalkiisa ahaabaa waxay yidhahdeen hadal alla ma ahe waa makhluuq in ilaahay aakhare lagu arkayo oo mu'miniintu arkayaan oo arrin qur-aankuna sheegay axaadiista nebiguna sheegay mutawaatirka ah ayuu iyadana inkiro o yidhi waxba kama jiro nusuustii isaga wixii uu dejistay iyo caqliyaadkiisa diidaysay oo dhan buu meesha ka saaray iyadana wax jirta maleba iyadana jahmiyaa la yidhaha marka dambe laakiin jacd ibnu dirham iyo jahm ibnu safwaan iyo qolo noocaasoo fitnaysnayd baa iyaguna waxyaalaha la yimid laakiin muddadaa hore qarnigii ugu horreeyey iyo inihii ka agdhowaa maadaama saxaabadii in badan noolaayeen taabiciintii ardadoodiina ay markaa joogaanoo xoog badnaayeen afkaarta noocaasa way dhuudhuumanaysay afkaar bannaanka loola soo baxay oo la muujistay ma ahayne wax qarsoon oo meelaha zawaayaadka lagu faahfaafinay ahayd ninkii lagu ogaadana waa la dili jiray oo khaylaani dimishqiga iyo jacd ibnu dirham iyo raggii afkaartaa lagu helay ee lalaayay bay ka mid ahay marka waxay ahaayeen fikroy afkaar shaad ah oo ummadda jamaahiirteedii iyo culimmadeedii iyo saxaabadeedii laga horjeedo oo lala dagaalamo oo dhuudhuumatay ah gadaal dambe fikirkan ah caqliga iyo wixii laga helo iyo maankaaga nusuusta ilaahay iyo waxyiga ku caarid waxay xoog yeelatay markii ay soo baxday qolada la yidhaahdo muctasilada almuctasila waxaa la yidhaahdaa alcaqlaaniya alqadiima soomaynaan dhihin qadiiman wa alcaqlaaniya alqadiima cidda sida rasmigaa u matashaayey waa nimanka muctasilada la yidhahdo muctasiladuna waxay leeyihiin si rasmiya waxay u bilowdeen qarnigii labaad ee hijriga bilowgiisa qarnigii koowaad waa dhammaaday qarnigii labaad markuu bilowgiisa la joogo qaybta hore ayay muctasiladu ka madhab istiqlaashay oy gooni u baxday waxayna ka bilaabatay baa la yidhaahdaa alxasan ibn abilxasan albasri imaamkii taabiciga ah ardo badan buu lahaa oo majliskiisa fadhiisata xertii ardada ahayd ee dhegaysanaysa darsigiisa isagoo la fadhiya waa maal maalmaha ka mid a ah, waxaa la weydiiyey ruuxa mu'minka ah ee muslimka ah ee dembi weyn ku dhacay xukumkiisu muxuu noqonaya ma gaalba ma muslimba maxaa xukum la siinaya alimaam abulxasan alimaam alxasan albasri jawaabtii ahlu sunnuhu ay qabeen oo qur-aanka iyo sunnada laga qaatay buu bixiyey oo wuxuu yidhi waa waa mumin faasiqa buu yidhi innahu faasiq mumin iimaan mumin wey iimaankii kama bixin islaamnimadii kama bixin iimaankii waa ku jira laakiin waa mid iimaankiisu ay u dheer tahay inuu faasiq yahay jawaabtaasuu bixi nin marka raggii meesha fadhiyey ka mid ah oo la yidhahdo waasil ibnu cadaa baa warkii u bogi waayey jawaabtii xasan albasri buu u bogi waayey markaasuu yidhi anugu waxaan dhihi lahaa buu yidhi mu'minna yaan la dhihi gaal weeyana yaan la dhihi laakiin ha la yidhaahdo manzila bayna almanzilatayn labadaas meel u dhaxaysuu fadhiyaa war maxaa u dhexeeya labadaa qur-aanku wuxuu sheegay iyo sunnadu mu'minna waa la sheegay axkaam leh munaafiq adduunka ku axkaamana waa jiraa gaal cad oo axkaam lena waa jiraa laakiin labadaa wax u dhexeeyo labeeb ah oo axkaam lamiya diintu taqaana lama yaqaan ah. marka wuxuu yidhi anugu waxaan dhihi lahaa manzila bayna almansilatayn warka halkaasu ka bilowda kadibna ninkii waasil bnu cadaa ahaa majliskii xasanulbasri intuu ka tegey buu tiir tiirarka masaajidka ka mid a ah, ayuu fadhiisto xalqa ka samaystay halkaasaa marka loogu tegey ardo badan buu yeeshay ila nin walba wax sheegaba mogta dad unbaa iska raacay caqiidadiisii uu marka bilaabay inuu fidiyo meeshaa way meeshuu marka leeyahay alimaam alxasan ibn abilxasan albasri uu leeyahay ictazalanaa waasil waasil waa naga fogaaday halkaasuu ka baxay magaca ah almuctasila waa nimankii durkayee fogaaday oo majaalista ahlulcilmiga ka fogaaday wa sidaasay ku baxay ninkaasaa marka wuxuu bilaabay afkaartiisa inuu faafiyo halkaasay ka bilaabatay kadibna maalinba waxbaa ku kordhahayay fikirka muctasilada in badan oo ragga waxbaadha ka mida waxay tilmaamayaan dhacdadaas xasanulbasri iyo waasil dhex martay taariikhdeedu waxay ahayd bay leeyihiin ku beegan tahay qarnigii labaad bilowgiisa ilaa tobankiisa laga gaaro tobankii sanee u horraysay muddadaasay ku beegan tahay bay leeyihin dhacdadaasi xilliga ay dhacday tilmaameen ardaydii waa silwaa badatay waxaa ku soo biiray in la yidhahda camr ibnu cubayd kadibna waxay meeshaa hoos galay oo kuba biirayba wax kasta oo diinta necbaa zanaadiqadii mulxidiintii munaafiqiin fara badan ayaa fikirkii muctasiladii kooxdii ku biiray nin kastoo meel ah oo yacani seeftana ka baqahay ee afkaartiisana la dhudhuumanahay baa marka xeertaa ku biiray halkaas baa muctasiladu marka waxay noqotay madrasadii ugu horraysay oo si rasmi ah u tabanida waxa la yidhaahdo usuul iyo qawaacid u samaysa waxa la yidhaahdo e, e, taqdiimu alcaqli cala alnaqli ama taqdiimu alcaqli cala alnas waxyigii ilaahay soo dejiyey in bini aadamka maankoodii caqligooda laga hormariyo qadariyadu markay muctasiladu soo baxday firaqdii ka horraysay afkaarteedii o dhan way urursatay maalan jahmiye qadariyada iyo jahmiyada iyo mucadilada afkaartoodii ka horreysoo dhan way uruuriyeen muctasiladu wixii iyaga iyada ka dambeeyeyna iyaday ka qaateen fikirka ka qaateen maalan hadda yani ashaacirada iyo maaturiidiyada iyo kullaabiyada iyo afkaartoodu waxunbay ka tageen mooye laakiin asalku waa afkaartii muctasilada marka wixii ka horreeyeyna way uruuriyeen wixii iyaga ka dambeeyeyna iyagay ardo u noqdeen oo marti ugu ahaayeen afkaartay dejiyeen sidaas daraaddeed almuctasila waxaa la yidhahdaa xaqan iyada ayaa waxay tahay midda matasha alcaqlaaniya alqadiima waxaa matala fikirka ictizaalka matala aaraadeeda waxay caan ku ahayd oo firaqda kale kaga gedisnaayeen niman waxay ahaayeen aada u dhiiran oo fikirkooda si kastoo diinta uga horjeedo muujistay ahaayeen waa nimankaa keenay markaasi caqligu waa xor naskana qur-aan hadduu yahay iyo xadiis hadduu yahayba caqliga ha loo bandhigo maanka bini aadamku miisaan ha u noqo wixii caqligu diido oo xagga ilaahay ka yimid laba mid waay inuusan sugnayn oo xag uusan saxba ahayn ama ma ahee macnahaas ka muuqda macnihii saxa ahaa ma ahee macno kale waa in loo leexiyo waa waxay ku magacaabaan markaa ta'wiilka iyagu ay dhahaan xaqiiqadiisuna taxriifka ah xaqiiqadiisuna taxriifka ah qaacidadaasay marka keeneen usuushooda ugu waaweyn marka nimanka waa asalka la yidhaahdo taqdiimu alcaqli cala annas wixii cuquushooda waafaqa oo nusuusta ka mid iyo waxyiga waa aqbalaya wixii cuquushooda jiran khilaafana oo nusuusta ka midana waa diidayaan maalan cabdiljabaar almuctazili ee alusuul hamsa kitaab la yidhahdo leeyahy wuxuu tirinayey adilada shareecada markaasuu wuxuu yidhi ina adilaalata arbaca ah, tusmada wax laga qaatiyo adiladu waa afar buul xujat alcaqli waalkitaab walsunna walijmac buul maxaa u horeeya xujat alcaqli baa u horeeya saas daraaddeed hadday istacaarudaan oo iska hor yimaadaan kitaabka iyo caqliga adeer kitaabka meel ha la saaro macnaha laga leexiyo xadiis hadduu caqliga ka yimaadana isaga waa inoo fududahay maba sugnaan dhahaynaa nebi maxamed waaba lagu been abuurtay waaba dhahaynaa isaga maadaama caqligii uu diiday ama aayadda iyada ma dhihi karno ilaahay kama sugna ma dhihi karne iyada macnahaan leexinaynaa saasay keeneen nimankaasi marka waa nimanka barnaamijka abel waxa la yidhaahdo usuul liimaan alhamsa msiyay leeyihin annaga soo usuululiimaan meeqaba agteen ya hamsame iyaga laftooda waa sita soo ma arkaanuliimaan meeqa wey innaga agteen arkaanuliimaan soo lix maaha iyaguna arkaanuliimaan usuululiimaan oo lixa ah bay leeyihin waxay yidhahdaan altawxiid waalcadlu waalwacdu waalwaciid wlmansilatu bayna almansilatayn almru bilmacruufi wanahyu can lmunkar waa shan soo ma kulli macnaha quruxsan ead arkaysaan macnahaasi macnayaal kale u isticmaalaya maalan altawxiid hadday hadda ku yidhaahdaan cinda almuctazila maxaad u qaadan ilahayo la keliya lasoo u qaadan mayse altawxiid waxay u yaqaanaan ilahay sifaatkiisa in la inkiro sifaatka ilahay in la inkiro bay tawxiidka u yaqaanaan wakadalik musطalaxaadkan aad arkaysoo dhan macnaha aad adigu hadda ka fahmi karta mehe macno kaley ka leedahay cinda almuctasila faahfaahinteeda hadda kuma jirna lakiin waxaan doonayna aan taqriirino uun caqlaaniyiintii u horaysay islaamka dhexdiisa ku abtirsata waxay u noqonaysaa asalkeedu marka la yidhahdo islaamka dhexdiisa muctasiladay u laabanaysaa intaa weeye intaan doonayn inaan taqriirino muctasilada waxaa sii xoojiyey fikirkooda caqlaaninimada ah qarnigii labaad aakhirkiisa iyo qarnigii saddexaad bilowgiisa ayaa waxaa muslimiinta xilkooda qabtay nin la dhihi jiray ma'muun ma'muun oo uu dhalay haruun rashiid ayaa xilka muslimiinta qabtay nin wuxuu ahaa jecel aqoonta jecel madaxda rabbaa aqaafada iyo aqoonta iyo iska jecel marka majliskiisa waxaa imaan jira culimmada aqoon-yahankaa imaan jira ninkaa markaa majliskiisa si tartiiba waxaa u galay oo uga agdhowaaday ru'uustii muctasilada raggii muctasilada u ahaa munadiriintoodii iyo madaxdoodii culimmadoodii baa ka agdhowaaday waxay ku qanciyeen marka fikirkii ictisaalka waa ninkii madaxa muslimiinta ahaa madaxweynihii ama muxuu ahaay khaliifkii markii lagu qanciyey wuxuu amray in kutubtii falaasifada faylasuufiyiintii ee yuunaan iyo griiqa iyo griiga iyo falaasifadaasi sida aflatoon iyo eh, sqraat iyo eh, raggaa falaasifadaa kutubtoodii ha la soo turjumo buuri oo luqad carabiga ha loo turjumo falsafadii falaasifada reer galbeedkana waa la turjumay carabiga ha loo turjumay waxay ka dhex heleen muctasiladu marka afkaartii falaasifada reer galbeedkaee qadiimka ahayd baa waxay ka dhex heleen wax fara badan oo wixii ay wateen ay ku xoojisteen waa masalada loo yaqaano tacriib kutubulyunaan kutubtaa markii la carabiyeeyey falsafo cusub baa soo gashay oo iyadana ajnebi oo bannaanka ka timid tii muctasilada oo iyada lafteedu meel xun ka soo jeedayna way sii jirtay muslimiinta ninkii madaxweynaha u ahaabaa wixii qaatay kadibna waxaa bilaabatay in ay ku qanciyaan afkaartaas aan qabno baa diintii matalaysa nin kasta oo fikirka aan qabin oo culimmada caalamulislaami caanka ka ah fikirkaa aan qabin ha loo yeedho culimada ha la imtixaano war maxaad ka qabtaa qur-aanka hadduu yidhahdo qur-aanku waa hadal ilaah qoortaa loo dheereeya xabsi iyo garaac iyo masaafurin iyo layn ha laysugu daro ninkii mabaadiidan qaatoo yidhahdo qur-aanka maxaad qabtaa waa makhluuq yidhaahdana waa quman yahaye sax way sii daaya waxaa bilaabatay marka xilligaa fitnada loo yaqaano fitnatu khalqi alqur'aan oo culimmadii sunnada soo waajahday muctasiladii oo seeftii dowladdu gacantooda gashay waa fitnada imaamu axmed cali raxmatullahi muddo dheer xabsi ugu jiray rag fara badanna lagu laayay sida yacni waxa weeyaan buwayti imaamkii eh, imaamu shaafici ardaygiisa ahaa iyo rag fara badan seeftu qaaday rag fara badanoo culimmadii sunnada ka midana way iska yara tawriysteen way yara farsamaysteen farsamay ku fakadeen iyaguna mudday taagnayd oo dhowr nin oo u kala dambeeyey xilka baa fikirkaa waday culimmadaa la cadaadinayey la laynayey la masaafirinayey markii dambe ilaahay faraj buu keenay tabaaraka wa tacaala oo nin fikirkii ee aan qabin baa xilka qabtayoo ahlu sunnihii ka qaaday ee dhibaatadii iyo culayska qaaday arrintaasi marka waxay keentay muctasiladu inay noqdaan nimanka matala ee waxa la yidhaahdo alcaqlaaniya alqadiima in badanoo muxaqiqiinta ka mida ah waxay marka sugayaan muctasiladu afkaartoodan asalkeedu inaysan afkaar islaamiya ahayn oo islaamka gudihiisa ka dhalatay ama dad muslimiina inuu oo fikirku la qalloocday ma ahe waa afkaar oo bannaanka laga keenay bay qabaan xataa tii muctasiladu oo kutubtii ahlulkilaamka iyo kutubtii falaasifada iyo yuunaan iyo saabi'ada iyo majuusta iyo hunduuga iyo hunuudda iyo ahlulkitaabka iyo yaa afkaartani asalkeeda ka soo jeedaa bay qabaan maalan haylaan dimishqi iyo macbad aljuhani iyo jacd ibnu dirham iyo jahm ibnu safwaan kulligood waxay la ihbaatinayaan in ay ummado kaloo diimo kala haystay la xidhiidheenoo afkaartan ay ka keeneen sidaasay rag badani qabaan oo ilaahay sifaadkiisaoo la diido waxay asalkeedu ka soo jeedaa baa la yidhahdaa ninka la yidhahda labiid ibnu casam oo yahuudiga ah waa ninkii nebiga sixray sal alla alay waslam ee yahuudiga ahaa ninkaasay ka soo jeedaa jacd ibnu dirham maalan wuxuu ka qaatay asaatido aan muslim ahayn shuyuudiisa ah taaluud nin la dhihi jiray oo zindiiq ah oo labiid ibnu casamkaasi yahuudiga arday u ahaa buu afkaartan qaar ka mida ka keenay baa laleeyahy muctasilada rag badanoo ka mida waxaa sheekh u ahaa ninka la yidhaahdo bishrin almurisi bishrin murisi aabbihii yahuudi buu ahaa asalka khalquulqur'aan iyo waxyigu waa makhluuqna halkaasay ka soo jeedaa sidaas daraaddeed afkaarta muctasiladu in badan oo ka mida waxaa la leeyahy waa afkaar ajnabi ah oo iyadoo lafteedu bannaanka ka timide aan mujtamaca muslimka gudihiisa ka dhalanin isla bidcadaa lafteeda waxaa ku tegay nin la dhihi jiray muqiirat bnu saciid alcijli oo cabdullaahi bnu saba alyahuudi atbaacdiisa ka mid ah halkaasaa muxaqiqiin fara badan waxay marayaan marka afkaartani sideedaba waa ajnabi tan haddaan ka hadli doonno ee markaan u tagno mawduuca ah caqlaaniya alxadiida waxaan isbaadintoonnaa afkaartani inaysan muslimiinta dhexooda ka dhalanine bannaanka ay ka keeneen isla taa lafteeda kuwii horena bannaankaunbay ka keeneen kuwii horena bannaankaunbay ka keeneen ayib maalan bidcooyin fara badan waxay ka keeneen nasaarada oo khaylaani ninka la yidhaahdo bidcooyin fara badan wuxuu ka keenay nin la yidhaahdo yuxanna addimishqi oo nasraani ah yuxanna addimishqi maala masalada eh, qadarka ku saabsan asagaasuu ka keenay baa laydhaha iyo bini aadamku inuu ficilkiisa abuurayo iyo ilaahay inuusan sharka abuurkiisa keri karin eh, waxa wanaagsan basuu abuuri karaayo sharka maba abuuri karo khuraafaad noocaasoo yacni ah eh, xataa almanzila bayna almanzilatayn waxay ka soo jeedaa baa laleeyahay yaxya annasraani yuxanna yuxana dimishqi nin lii jiro nasraani ahaa ayaa fikirka asalkiisu ka soo jeeda afkaartani marka marka la yidhaahdo xaggay ka timid in badan waxay ihbaatinayaan oo kutaabtii muxaqiqiinta ka mid a xataa muctasilada iyo raggoodii ugu horreeyey iyo culimmadoodii fikirkan ictisaalka iyo qawaaciddiisa waxay ka keeneen cid aan muslimiinta ahayn waana tanaan tegi doonnaba markaynu ka hadlayno ee muxuu ahaayey caqlaaniyada cusub intaasi aan kaga gudubno caqlaaniyadii hore waa muctasilada shayطaan iyo ummadihii hore gaalada ahaa iyo yunaan iyo falaasifadeedii iyo kutubtoodiioo la turjumayoo islaamka yani waxa weeye luqaddii carabiga loo turjumay wixii ka soo jeeday halkaa wixii ku yimaadaa caqlaaniya alqadiima iska dheh ayib alcaqlaaniya alxadiia maxaa la yidhahda marka waa caqlaaniyada cusub caqlaaniyada cusubi waxaa laga wadaa waa afkaar rag xambaareen kuna eg ama ka soo bilaabata intii caalamulislaami taqriiban reer galbeedku ama ay qabsadeen ama ay ku soo wajahnaayeen qarnigii sagaal iyo tobnaad aakhirkiisa ilaa qarnigii labaatanaad oo hadda inaga tegay intaa oo muddada caalamulislaami la qabsaday reer galbeedku qabsadeen dad islaamnimadaa ku abtirsado oo eh, aqoonyahan ah afkaar ay la yimaadeen ayaa waxaa la yidhaahdaa alcaqlaaniya alxadiia alcaqlaaniya alxadiia tii hore maxay kaga duwan tahay in badan way waafaqsan tahay laakiin xagga zamanka iyo mu'ahiraadka meesha afkaarta laga keenay iyo wadcigaa wax badan kala duwan markaan marka ka hadlayno alcaqlaaniya alxadiida waxaan ka wadnaa oo oo lagu itlaaqaa labadaas muddada hadda aan tilmaanay dad soo baxay oo qaba taxkiim alcaql albashari wa taqdiimihi cala addiin in caqliga bini aadamka laga dhigo miisaanka xukumahaya oo laga hormarinayo diinta alle tabaaraka wa tacala wa tucطi alcaqla ictibaaran fowqa ictibaari nusuusi اlwaxyi haabita can illahi tabaaraka wa tacala waxay caqliga siinayaan mudnaan ka badan midda waxyiga ilahay kitaabkiisa sunnada nebiga sal lla lay waslam mudnaan ayna lahayn bay caqliga siinayaan midda iyada ah natiijadeedu waxay noqonaysaa sidii qoladii horeba ay qabeen ilaahay qur'aankiisa iyo sunnada nebiga sal alla alay wasalam oo waxyigii ilaahay ah wixii caqliga iyo garashadeenna iyo garaadkeenna waafaqana waa sax wixii uu diidana waa khalad waa nafsu natiija waay waxay marka soo gelayaa itijaahaad fara badan waxaa soo gelaya itijaahaad aad u fara badan ayaa halkaas soo gelaya maalan tijahaadka soo gelaya waxaa ka mid a ah, qaar badan oo islaamka usuushiisa iyo caqiidadiisa iyo axkaamtiisaba raba inay fasiraan tafsiir caqlaani ah tafsiir iyagu siday maankooda ka heleen ah inay ku fasiraan isla markaasi maankooda ay ka heleen keliya meahe casrigan hadda jira iyo reer galbeedku siday wax u arkaan inay waafajiyaan ilaahay diintiisa ma aha dad intay iyagu iskood u fikireen maankooda madax bannaan wax ka heleen wixii maankoodoo madax bannaan ay ka heleen markaa dhahaya shareecadaha lagu miisaamo wixii halkaa waafaqana shareecada ha laga qaato wixii ay diidana ha la tuuro taa ma aha laakiin waxay leeyihiin miisaanku waa aragtida reer galbeedka aragtidaa reer galbeedku ay wax u arkaan hadday caqiide tahay hadday axkaam tahay hadday akhlaaq tahay sida ay wax u arkaan reer galbeedka iyo falaasifadoodu miisaanka caqligu waa halkaa halkaasi aynu miisaanka ka dhigno wixii halkaasi sax ku noqdana oo waafaqana waa sax diinteenna wixii caqliga noocaasi uu diidana diinteenna sax ma ahe aan meel u raadinno ama aan waantuurno ama aynu macnaha ka duwno oo macno fiicanoo la socon kara taas aan u samayno marka eh, caqligu caqli xora ma aha caqligu caqli xora maaha saan horeyba u tilmaanay muctasiladu inay ummado kale saameeyeen baa qolyahan caqlaaniyiinta cusubna ma aha caqligoodoo xora inay ku fikireenoo ummado kale caqligoodii intay soo qaateen iyo maankoodii bay doonayaan inay ilaahay waxyigiisa tabaaraka watacaala ay miisaan uga dhigaan qoladaasaa soo gelaysa waxaa ka mida maalan soo gelaya qolyo badan oo diinta ilaahay iyo waxyiga iyo nebinimada iyo haybka ee ee ama inkiraya ama tafsiirba u samaynaya sida maalan malaa'igtay ka hadlayaan malaa'igta in badanoo ka mida waa diidayaan qaar waxay yihin malaa'igta qaab kale ha loo fasiro jinkii bay isagana si kale u fasiraya qaar waxay yidhi jin wax la yidhahda maba jiraba leesh leanna waxay ku leeyiin jinka itaabsii adeer waxaan nu aragna miyaa maya waxaan maqlayna miyaa maya waxaan taaban karna miyaa maya ayib intaa waxaana wax jira ma adeer jinkan aanugu lugoynina jin wax jira mee yacni miska caqligoodaa ke maankoodaa keeni waayo waa cilmi ka qarsoon laakiin intay dhihi lahayn waa naga qarsoon yahay baa waxay yidhahdeen maba jiraba shayaadiintaa la mida hayaan oo dhan ma jira le waa khuraafo la sameeyey naarta iyo jannada iyo aakhara iyo waxa laga warramayaa ka mida haybiyaadka qarsoon ee maankoodu markaa gaadhi kari waayo waa inkirayaan leanna waxa weeyaan wax walba waxay rabaan inay tafsiirka caqlaanigaa mariyaan waa qolyaha ee qaba in islaamka fiiro cusub lagu fiiriyo altajdiid ama tajdiid اnnadari fi اlislaam diinta islaamka raggii horee fasiray iyo culimmadiisii waa tageen wakhti bay noolaayeen taariikh bay noolaayeen hadda ruux dadka joogaay waa inay ayagu ay fahamkooda iyo fiiradooda waa in fiiro cusub lagu celiyo oo fiiradaas xaggee lagu miisaamayaa meeshii bay u celinayaan meeshii ahayd aragtida reer galbeedka falaasifada reer galbeedka yacni aqoon-yahanka reer galbeedka halkaasaa loo celinaya markaasaa waxaa laleeyahay diintii aan dib u siyaaqayno khitaabkii diinigaha ah dib ha loo fiiriyo ha la hormariyo warkaasi nimanka qaba itijaahaadkaasi marka waxaa soo gelaya qoladii aan muxaadaradii hore kaga soo warna calmaaniyiinta ah calmaaniyiintu caqlaaniyiintay soo gelayaan waxaa soo gelaya niman la yidhahdo alcasraaniya casraaniyadu ayagana waa niman diintu dhammaanteed hawaabideeda iyo mutaqayiraadkeeda dhammaanteedba waxa casriga ka jira ha waafaqdo qaba marmarka qaarkood tanwiiriyiin baa la yidhahdaa magacyo fiifiican bay isu bibixiyaan adiga waxa weeyaan qolyahaas oo dhan baa caqlaaniyiin laysku yidhaahda marmarka qaarkood waxaa soo gelaya caqlaaniyiinta niman wadaaddo ah oo culimo ah oo laga yaabo inayna qawaaciddaasi si kulliya u wada qaadanin laakiin masaa-isha qaarkood caqlaaniyiinku ah ya caqlaani masaaisha qaarkood buu caqlaani ku yahay maalan waxaad arki wadaadada qaarkood oo inkiraya nebi ciise soo degitaankiisa akhiru uu soo degayo oo qur-aankuna tilmaamay axaadiista nebiguna ay tilmaantay mutawaatirka ah haddana wuxuu ku leeyahy sheekh ma suurtagal ma aha nebi ciise ilaa hadda wuu nooli kor buuna joogaa aakhiru zamaankana wuu imaan doonaa wax caqliga geli kara maaha saas daraaddeed wax jira maaha niman wadaaddaa waay bal niman caalam lislaami culimo ka ah oo la yaqaano marka mas'aladaa iyadaa caqlaani ku yahay laga yab nin sheekoo caana inuu yahay laakiin masaladaasuu caqlaani ku yahay matala soomaalido kale haddaan idiin sheego sheekhii la dhihi jiray sheekh nuur cali colow ilahay u naxariista nin tawxiidka faafiyey oo soomaali towxiidkeeda gaadhay wax badan ka qayb qaatay buu ahaa bal odayaashii iyo culimmadii asalka oo ahaa buu laakiin masalada la yidhahda nebiciisa iyo soo degitaankeeda wuu diidanaa waana muctasilada ra'yigoodii bu ahaa qaar badanna waa laga yaabaa inay ku ta'aureen marka waa dhici kartaa ninku inuu sheekh yahay caalim yahay mujadid yahay jawaanibta qaarkood laakiin jawaanibta qaarkood inuu eh, muctasilada kaga ta'uro caqlaani ka yahay baa dhici karta marka qaarna waa caqlaaniyiin boqolkiiba boqol qaarna waxaa laga yaabaa inay boqolkiiba toban caqlaaniya ama boqolkiiba shan caqlaaniya oo masaa-isha qaarkood wuu caqlaani ka yahay qaarna mia filmia boqolkiiba boqol bay caqlaaniyiin oo waxba ma kala reebayaan marka marka la yidhaahdo waa caqlaani ha camimi lama camimi karo waa la kala qaadqaadayaayo asnaaf bay noqonayaan manaa ayib waxaa ka mid a ah maalan ragga noocaasoo kale ah ee masaa'il fara badan caqliga ku inkiray waxaa ka mid a ah sheekh yuusuf alqaradaawi baa ka mid a ah. yuusuf alqaradaawi baa ka mid a masaa'il fara badanoo cad oo nusuus leh iyo wuxuu leeyahay adeer caqligu ma aqbali karo waana nin sheekhoo caalimahoo muxuu ahaay caalam ragga muuqmuuqda ka mid a marka waa jiraan rag noocaasoo baabkaa galaya waa jira mashaa'ikha laakiin jawaanibta qaarkood caqlaaniyiinka caqlaaniyada hadda joogta ee aan tilmaami doonno sidii muctasiladii caqlaaniyadii horeba ay saamayn ugu yeelatay afkaar dibadda ka timid baa qoladan maanta joogtana waxaa saamayn ku leh saamaynta ugu badan afkaar dibadda ka timid afkaarta iyadaa wax ka mid a ah aynu tilmaanno waxaa ka mid a ah maalan kow waxaa saamayn ku leh nimankii aan muxaadaradii ugu horraysay kaga soo sheekaynay ee ahaa mustashriqiinta niman faylasuufiyiin ah oo reer galbeed ah oo gaalo ah oo diinta bartay si ay diinta islaamka u fasaadiyaan nimankaasi saamayn weyn bay ku leeyihiin caqlaaniyiinta xadiidka ah ee cusub ee islaamka ku abtirsan bal qaar iyaga ka mida ardayba u noqdeenba toos caqlaaniyiinta reer galbeedka ee gaalada mustashriqiintaa ah bay ardo u noqdeen oo wax ka qaateen toos ama kutubtoodiibay bay akhriyeenoo wax ka qaateen qaar waxaa jira muddo ka dambeeyey laakiin acmaasha qaarkood laga yaabo oo iyaga ka soo jeeda inay ta'hiirisay sidaas daraaddeed baa waxay tilmaamayaan mxuu ahay kutaabtii baaxidiinta qaar ka mida waxay leeyihiin mastarka ugu horeeya almastar alwal aladii tactamidu calayhi alcaqliya alxadiia ama alcaqlaaniya alxadiia fii diraasaatiha alislaamiya huwa intaaju lmustashriqiin mastarka ugu horeeya cuskadaan waa wixii mustashriqiinta ka yimid kutubtoodii falsafadoodii saasay saas daraaddeed waxaad arkaysaa aad bay u ammaanaan markay wax qorayaanna marar badan waxay dib kuugu celinayaan maraajicdii mustashriqiinta agtoodana waxay ka yihiin rag libaaxye ah oo adduunka ilaahay u soo saaray oo wax badan kusoo kordhiyay waa qolada koobaad ee saamaynta kule mustashriqiin nimanka la yidhaha caqlaaniya alxadiid waxaa labaadoo saamaynta labaad ku leh xarakada loo yaqaano ama dhaqdhaqaaqa loo yaqaano almunasiruun caalamulislaami markii gumaysigu qabsadayoo reer galbeedku qabsadeen saan horeyba uga soo sheekaynay qabsiga la qabsaday waxaa hoos socday oo ku lamaanaa in muslimiinta diintooda laga saaro xarakaad baa socday dhaqdhaqaaq baa socday iskuullaa la furay goobo agoontu isugu tagto yacni agoonta lagu xareeyo e, e, muxuu ahaay e, kaalmo iyo waxtar intaa waxaa la socday in muslimiinta diinta laga saaro la kiristaameeyo haddaan la kiristaamayninna diintooda ay ka tagaan oo bannaanka istaagaan diin la-aan ku dhacaan nimankaa munasiriinta ee caalamulislaami soo galay isticmaarkuna uu ilaalinhayo hoostiisa ku shaqaysanayey ayaguna afkaarta ay faafiyeen waxay ahayd afkaarta nimanka caqlaaniyiinta oo diinta islaamka in wixii uusan caqligu aqbali karin la tuuro munasiriintaasina saamayntay lahaayeenoo rag badan baa ka baxay oo ardadoodii ahaa oo iskuulladoodii ka baxay oo jaamacadahoodii ka soo baxay oo iyagu wax soo bareen waa qolada labaad waa qolada saddexaadii ee saamaynta ku leh waa mid qolada loo yaqaano maa yusamaa xarakatu siyaadati alcaqli saan horayba uga soo sheekeennay muxaadaradii calmaaniyada calmaaniyada waxaan aad ugu sharaxnay reer galbeedka kaniisaddu inay muddo dheer soo haysatay iyo wadaadada kaniisaddu dhibaato badanna u geysteen kadibna aqoontii iyo horumarkiina kala dagaalameen mujtamacaadka reer galbeedka kadibna ay soo baxday fadli ay ku lahayd aqaafada islaamiga ah iyo caalamulislaami markay u furmeen ayay aqoon yeeshay kaniisadii bay la dagaalameen kaniisadii raggeedii bay ka adkaadeen halkaa waxaa ka soo baxay wax la yidhaahdo siyaadatu alcaqli caqligu inuu ka sayid caleeyo kana adag yahay diinta kaniisadii baan ka adkaanay meel baa lagu riixay dowlad calmaaniya faransiiska laga dhisay diimihii oo dhan baa lala dagaalamay halkaa waxaa ka soo baxay akhiiran markii ugu dambeeye ku dambeeyey wax la yidhaahdo ta'liihu alcaqli caqliga ayaa ilaaha a ah, ilaaha loo noqon ee wax xukumi ee amarka soo saari waa caqliga bini aadamka waa midda ilxaadka reer galbeedkiiyo reer barigu intaba ilxaadka gaadhsiiyo mujtamacaadka reer galbeedku hadda ka dhigay diin la'aan ka dhigay laa kiristan ma haystaan walaa diin kale ma haystaan waa midda gaadhsiisay diimaha dhan inay ka dhex siibtaan oo isaga tagaan akhlaaqdii iyo caqaa'iddii wixii diine ilaahay ka yimid oo dhan iyo wixii lagu dardaray xataa kuwii xataa wax lagu daray bay isaga tageen maxaa keenay halkaa waxaa ka soo dhex wax la yidhaahdo caqliga iyo taqdiisintiisa halkaa falaasifadii iyo afkaartoodiina qodobka saddexaad ama mu'ahirka saddexaad ee bannaanka ka yimid ee caqlaaniyiinta maanta jooga islaamka ku abtirsado saameeyey ayaduna taasay ahayd waxaa kaloo saameeyey oo saamayn ku lahaa waxaa loo yaqaano nadariyaad iyo aragtiyo ka soo jeeda falaasifadaas reer galbeedka haddaan maalan saddex ka soo qaadan nadariyada koowaad waa nadariyadii aan kusoo sheegnay markaan celmaaniyada ka hadlaynay nadariyadii la dhihi jiray nadariyatu tatawur oo uu lahaa daarun soo ma yacani shay walba waa in meeshuu joogo uu ka guuro shay walba waa hormaraya shay walba waa inuu socdo kullu shay fi اlxayaati yatatawar min alxayawaan waاljamaad waاddiin wاlfikr wاlcaqli wاltaariikh shay walba waa inuu horumar sameeyo xayawaanku waa hormaraya waa socdaa caqligu waa hormaraya diinka waa in la hormariyo fikirku waa inuu hormaro taariikhda waa in la hormariyo adduun iyo aakharaba iyadoon la kala reebin shay walba maskaxda ha la geliyo hana la hormariyo wixii hormari waayo kuu socon waayana tuur ka gur wixii socon karoo nolosha maanta jirta la qabsan karana wad taawurkaas fikradda nadariyada darun ee la yidhahda nadariyatu tatawur saamayn fara badan bay ku leedahay caqlaaniyiinta maanta jooga lianna nadariyadaasi waxay qabtaa laysa hunaaka shayun haabitun aw qaabil lihubuut shay sugan oo meeshiisa aan ka dhaqaaqaynin ma jiro laa caqiido walaa diin shay walba waa inuu isbedelo soo maha ilaah keligii baad rumaysnaydeen soo maha haddii caqliga bini aadamku maanta gaadho ilaahaasi ma jiro waxbaa soo kordhaya qaata saasuu ina leeyahy rususha iyo risaalaadka haddii horay loo rumaysnaa maanta waa in dib loo noqdo dib loo fiiriyo maskaxda lagu miisaamo maskaxdii hadday soo saartay waxaasi khuraafay ahayd isaga taga ka guura salaad baa tukataan iyo xaj iyo soon iyo sake iyo fikrado hore jira bay ahayd laakiin maanta caqligii bini aadamka marka lagu miisaamay horumar bay u baahan tahay hormariya warseen ku hormarina bal ugu yaraan uun laba ka soo reeboo saddexda kale isaga taga ilan shaqadiinniiba lama socon kartee shan maalintiiba shan goor baan tukanaya weysiisanahay si ad u shaqaysan adeer kambaniyadii waaba dhibtay xoogaa nolosha la qabadsiiyo bal saddex tuur horta laba soo reeb labadaa marka kadib ha lagu murma isugu yimaado nadariyadan marka iyo aragtidan dhahaysa shay walba ha la tatwiiriyo oo diinta dhammaanteed usuusheeda iyo furuucdeeda iyo axkaamteedaba tawiir ha la geliyo waa nadariyadii darwin waay waa nadariyadii darwin caqlaaniyiintuna waxay u qaateen oo u liqeen kaana iyadoo ah nadariyo musallam ah aragti aan laga doodi karin waana soo sheegnay inay tahay aragti aan waxba ka jirinoo falaasifadii reer galbeedku lafahaantoodii ay gadaal ka buriyeen inay tahay horaan usoo sheegay in badan baad marka maqlaysaa ayagoo ku leh eh, wardiintu meeshii hore ma joogi karto adduunkani waa hormaray ya adduunkii dhulka la joogay waa laga tegey dayaxaa la degi rabaa ya tartan waxaa looga jeedaa in xidigaha la dego aduunkii adduunkii maaha ayib adduunkii maaha maxaa rabtaa marka adduunkii dayaxa degahaya diintii dhulka usoo degtay kuma socon karo maxaad rabtaa marka diin wuxuu rabaa dayaxa lagu dego marka marinku diintii dayaxa lagu degi lahaa keena marka meeli kartaa wuxuu rabaa inuu akhlaaqiyaadka dumiyo oo caqiidada dumiyo oo axkaamta dumiyo oo shay walba uu ka tilaabsaduu rabaa markaasuu wuxuu kuu soo gelayaa baab wuxuu kaa soo gelayaa adeerow yani meelka lama fadhiyo siduu ninkii buugga qoray qoraankii soomaaliga uu buuggiisa ku bilaabay adeer jabada waa laga guuraa wadaadowwadaadow jabadan waa laga guuray ka soo guur war xaggeed noo raraysaa soo wax isweydiinama xaggeen u guurnaa bimacnaa musallamaadkii caqadigaha iyo diintii iyo wixii aad dhaxasheen intaad ka guurtaan afkaarta reer galbeedka usoo guura waay madmuunka xaqiiqadiisumarka caqlaaniyiintu min xayu yashcuruuna aw laa yashcuruun waxay ku saamoobeen aragtidaasi mulxidkaas gaalka ahaa ee daarun waxaa ka mid a ah aragtiyada ay ku saamoobeen oo saamaynta kuleo bannaanka ka timid iyadana aragti la yidhaahdo uu lahaa nin la yidhahdo darkam la yidhaahdo oo cilmulijtimaaca ku saabsan nadariyadaasina iyaduna waxay leedahay aljamaaca hiya alilaah wahiy اladii tuqariru الظawaahira واlcaqaa'ida واlأfkaara وanmaata الsuluuki واlأkhlaaq والtaqaaliid ha jamaacada dadka wada jire ee wada nool dal ku wada nool meel ku wada nool wada jirkoodaas iyagaa ilaah ah iyagaa iska waxay rabaanna inay dejistaan oo xalaalaystaan waxay rabaanna inay diidaan waxayna rabinna inay diidaan oo tuuraan nadariya la yidhaahdo weeye nadariya sidaas daraaddeed waxaad arkaysaa wuxuu leeyahay nadariyada ku salaysan tahay diimaha wax la yidhahda dadku haystaan islaamnimadu ka mid tahy waxay leeyihiin mujtamacaadkii hore adduunka soo maray unbaaba ku heshiiyeyba waxay ku heshiiyeen hal ilaah baa jira meelay ka keeneen ma jirto laakiin iyagunbaa ku heshiiyey jamaacadaa ku heshiisay waxay ku heshiiyeen nebi baa inoo yimid warkiisii bay qaatay waxay ku heshiiyeen salaadaha aan tukanno waxa waa akhlaaq xuna iska ilaaliya waxaana waa akhlaaq fiicana sameeye iyagaa ku heshiiyey maanta mujtamacaadka nool hadday tii tag tukagadisan ku heshiiyaan dee qolo walba iyagaa waxay doonaan dejisan kara adeer kuwaasi waxooda iyagaa dejitaa wax maantana annagaa wax annaga dejisanaya nadariyadaas wax iskale darkam nin la yidhaahdo ayaa iska laha oo isagana mulxid ahaa faylasuf ah waa midda aad in badan ka maqlayso caqlaaniyiinto waxay kuleeyihiin maalan in badan afkaartooda waxaad ka arkaysaa waxay kuleeyihiin adeer mujtamaca meeshii loo badan yahay ayaa muxuu ahaay xalaalayntii xaaraamaynta iskale ah, mujtamacu dowlad buu doortay baarlamaan buu doortay golaha waxaa la yidhaahdaa sharci dejintaa la yidhaahdaa golahaasi wixii ka soo baxa baa ummadda sharci u ah iyagaa xalaalaynta iskale xaaraamaynta iyagaa iskale maanta golaha baarlamaanka hadday ka soo fusho khamradu waa xalaal jamaacadii ilaah ahayd baa soo saartae hala qaato jidaynta iyadaa iskale hadday tidhaahdo zinadu waa xalaal hala fasaxo maxaad dadka u hortaagantihiin kitaab iyo sunnaun baa dadka la hortaagantihiin aljamaaca hiya alilaah iyadaa dastuurka dejisan iyadaa xalaalaynta iyadal iskale iyadaa xaaraamaynta iskale in badan baad ka maqlaysaa iyagoo ku hadaaqaya marka oo dhahaya yacani waxa weeye ader eh, eh, eh, mujtamaca iyo bulshada waddanka degan iyadaa siyaadada iska leh iyadaa waxay doonto dejisan waxay raalli ka tahay baa lagu wadi waxay raalli ka tahay bay qaadan ma xataa kufriyaad iyo diin la'aanta adeer iyadaa wadato hadday maanta tidhaahdo xuduudda shareecada ma rabno dee lama rabay ka taga hadday maanta jamaacadaasi soo saarto masaajidda ha la dumiyo waa in la dumiyo soo ma wahaakada nadariyadaasi waa nadariye marar badan caqlaynintu ku hadaaqahayaan laakiin asalkeedu waa falsafo ka soo jeeda ninkaa isagae filasuufkaa ka soo jeeda ee isagana mulxidka waxaa ka mid a maalan nadariyaadka aad u saameeyey calmaniyiinta ama caqlaaniyiinta nadariyada iyadana loo yidhahdo farwed nin la yidhahdaa iska leh farwed iyadana xaqiiqadeedu waxa weye wuxuu leeyahay yani e, xaqiiqat linsaan albainiya hiya aaqa aljinsiya buu leeyahay bini aadamkao dhanba sidiisaba waa jinsi bini aadam haddaad maqasho xaqiiqadiisa dhabtee ku aasan waa jinsi jinsiga maxaa la dhahaa jinsiga waa damaca rag iyo dumarka ka dhexeeya bini aadamba haddaad maqasho xaqiiqadiisa dhabtaa waa jinsi waxaana uu liibaan iyo wanaag ku gaadhi karaa jinsigiisa hala fasaxo damaca haya adeer ha cadaadinina shuruuc ha u dejinina guur ha u samaynina xalaalayn iyo xaaraamaynta ka daaya war bini aadamkan ha noolaadee daaya fasaxa ragga iyo dumarka isku sii daaya maxaad u kale celcelinaysaan idinka bini aadamkani markuu shahwo ahaan noolaado markaasuu gaari karaa liibaanta dhabta ha noolaadee fasax adigu fahano gaal uun diin la'aan ah caqligiisana uu shaydaan ku ciyaarahayo baa waxani ka imaanaya nadariyadii nooca ahayd ee bini aadamka asalkiisa iyo quwada ugu muhiimsan ee ku jirtaay waa quwa jinsiya weeye iyadaana waxay keenaysaa qaabku u nool yahay akhlaaqdiisa nashaadkiisa wuxuu la dagaalamay marka wax kasta oo akhlaaq ah qiyamkii akhlaaqiga ahaa xishoodkii asturkii xijaabkii guurkii wixii buu la dagaalamay nadariyadaasi waa nadariyada keentay ee dhahaysa bini aadamku qaabkuu u gudanayo shahwadiisa waa inuu xor u noqdo waa hadda reer galbeedka laga tadbiiqiyo lagu leeyahay adeer muxuu ahay dumarka isu daaya hadday iyagu is rabaan muxuu ahay eh, waxay iska raadsadaa faraha ka qaada xaq bay leeyihin xataa ma caayi karti xataa adoo khadiiba masaajidda inaad ka istaagto yurub inaad muxuu ahaas geygaasi naagahaas khariban aad wax ka sheegto waa dembi raggaasi xunxunka iyaguna wax iska raadsanahayay muxuu ahaaye luutiyiinta haddaad tidhaahdo war waxan waa dhaqan kharibanoo aadamaha ku khariban waa lagu soo qaban waa nadariyadii marka farweyd waa raggii caqlaaniyiinta iska dhigahayey ee islaamka ku abtirsanahayey qashinkaasaa intay soo xambaareen bay ina dhex keeneen si toosa marka hadday u yidhaahdaan war isku fasax way og inaysan habeen sii baryaynine laakiin farsamay noo soo galeen xijaabkii baa lala dagaalamay xishoodkii baa lala dagaalamay dumarka guryaha laga saaraa la yidhi muxuu ahaay maydaanka ha ordeen baa la yidhi wax alla wixii sharaf iyo karaamo iyo xishood iyo qiyam akhlaaqiya bay la dagaalameen iyadana waa nadariyadaasi faylasuufka mulxidkaa ka soo jeeda ee ibaaxiga ah nadariyaadkaas oo la uruuriyey iyo kuwo kale ayaa marka waxay saamayn badan ku leeyihiin caqlaaniyiinta ama ha ogaadeen ama yaysan ogaaneen madaahibtii falaasifada kuwii hore iyo kuwa dambaba ayaa runtii ku leh saamayn fara badan ku leh halkan waxaan gaadhnay marka caqlaaniyadii hore afkaarta waxay ka keentay bannaanka soo ma caqlaaniyadan dambe maanta noolla wayba ka miskiinsan tahay afkaartan ay ku hadaaqahayaane caalam islaami iyo muslimiinta ay doonayaan inay geliyaan waa afkaar toos uga imaanaysa bannaanka uga timi oo falaasifadii iyo ummadihii gaalada ahaa iyo ilxaadkii ayay qurxiyeen oo magacyo wanaagsan u bixiyeen alxadaaa alcasraaniya alcaqlaaniya altatawur altaqadum magacyo wanaagsan baa loo bixiyey laakiin xaqiiqadu waa qashinka haddaan ka sheekaynaba asbaabta keentay inay arrintaasi bilaabato maxay tahay asbaabta keentay dabcan reer galbeedka asbaab bay lahaayeen innaga inay inagu bilaabatana asbaab bay leedahay innaga muslimiinta caqlaaniyiintu ah. inay la yimaadaan oo yidhahdaan shareecada ilaahay caqligaa ka xoog badan oo caqligaa ilaaha oo isaga ha loo noqdo shareecadana isaga ha lagu miisaamo maxaa u geeyey ko waxaa u geeyey intooda badan aqoon ma leh haalibkoodu takhasuskoodu iyo aqoontoodu meelo kaley u badan tahay mooyaane takhasus diineed uma badna nin waa laga helayaa aqoon u leh laakiin badankood aqoon ma leh ama waa dhakhtar ama maalan waxa weeye waa nin dhaqaalaha ku takhasusay ama waxaan maalan waa nin injineer oo muhandisa ah. ama muxuu aha waa nin siyaasi ah badankood takhasus diina male jahli baa haya tan labaadii waxa weeye inta badan waxaa ku kalifa inay diinta qaabkaa ula dhaqmaan iyo waxyiga alla tabaaraka wa tacaala in badan waxaa ku kalifa raddatu ficlin lidaahirati alghuluw yacni waxaa soo baxay qolo iyaguna dhanka kala tegay oo diintii ka badbadiyey oo qaab xun u fuliyey tadbiiqeediiyo ku dhaqankeedii ka badbadin geliyey ka badbadintaasi qoladaasi ay ku dhaceenoo si xun islaamka uga turjumeen bay u jawaaba isleeyihiin markaasay iyaguna dhanka kale galeenoo diintii iyo eh, muxuu ahay iyadii o dhan ba isla tuureen maalan hadda masaladan in la ihaareeyo murtadka xad dilitaan kuma leh islaamka dhexdiisa maxaa keenaya duruufta keenaysa maxay calashaani dad baa mas'alada riddada waxay u isticmaaleenoo u fuliyeen qaabkii shareecada iyo dawaabidday ugu tala gashay qaabka baxsan maadaama qaab khaldan loo isticmaalay bay qolyo ka mida is yidhaahdeen aleelahay daahiradaasi u jawaaba markaase iyaguna dhanka kale ku dhufteen wayna ahaan jirtay oo weligeedba bidcooyinku waxay ku soo baxaan wax le raddu ficli qolaa waxay keenayaan bidco iyo qaab khaldan qolo kalaa sax isdhahaysa markaas idoo dhanka kale ku dhacaysa bidco kale bilaabaysa marka wa riddatu ficligaasi aan miisaanayn ayaduna waxa weeya asbaabtay ka midta waxaa ka mid a qaar fara badan caqlaaninimadan waxaa u geynaya qaar badanoo iska niyad fiican waxbay isleeyihiinba dadka diinta jeclaysiiye war dadka diinta yaan lagu dirin haye ka waxaan adagoo dhan waa iska niyadsan yahay laakiin miskiinka tasarufkiisaa diintii baabi'inay markaasoo kalena niyadsami ku anfici mayso waxaa ka mid a ah waxa la yidhahdaa daqd lwaaqic bresharka ama cadaadiska ka imaanaya waaqica aan ku noollahay waaqicaan hadda ku noollahay waa waaqic gaala haysato oo gaala u taliso oo gaala ka tahay oo teknolojiyadii iyadoo soo saarayso oo mujtamacii muslimka ahaa uu u muuqdo in uu maqluub yahay laga xoog badan yahay caskariyan aqoon dhaqaalo waaqicaa ku saaran marka baresharkiisa iyo cadaadiskiisu marar badan wuxuu keenayaa inaad u tasarufto siduu rabay inuu ku marsado adeer waaqicni ma aqbali karo muxuusan aqbali karin de caalamkii baa diidan qawaaniin dawliyaa jirta munadamaad dawliyaa jira adduunkiiba halkaa u wada jeeda ya xaggaa loo socdaaya aynu agga u jeedsanno agga aynu u jeedsanno ma annaga tayaarkan hadda socdee iyo mawjadan socota miyaynu ka hortegi karnaa ah, caalamkani wuxuu diidan yahay aan diidno aan ka soconno aan dhinaca isu daad raacinno isdaad raacin baa la aan isdaad raacinno war haddaan isdaad raacinno maxaa inaga soo hadhi e eh, haddaan isdaad raacinno maxaa inaga soo hadhi ilaa meesha ugu dambaysa laynoo istaago laynaga hadhi maayo waa dhoweyd baa turkigu turkigu waa iska dawla calmaaniyo ah iska dawla calmaaniya oo dhaqan diineedii waa ugu dambaysay reer galbeedka waxay damacday inay gasho eh, muxuu ahay eh, majmuucada yurub ah, inay ka mid noqotay codsatay waa la warwareejiyey waa la warwareejiyey maalinba shardi baa lagu xidhaa maalin shuruuddii marxalad dambe lagu xidha waxaa ka mid ah waxaa ku jira eh, qaanuunkiinna qodob dhahaya zinadu waa jariimo zinadu waa khalad maaha ruuxii zinaysta hala xada maaha hala karbaasho maaha dhagaxa lagu dila maaha laakiin inaad zinaysato islaantu gogol dhaaf samayso waa khalad baa qaanuunkiina ku jira ka saara ah, haddaad rabtaan inaad nagu soo biirtaan qodobkaa tira war maxaa idinka galay qodobkaa iyo isku biiriddeenna maxaa idinka gejira lagaa hadhi maayo marka ya meesha ugu dambaysa walan tardaa canka alyahuudu wala annasaara xataa tattabica millatahum wa marka isdaad raaciya ilaa xaggee baan isdaad raacinaa wa marar marka cadaadiskan ka imaanaya waaqica muslimiintu ku nool yihiin baa caqlaaniyiin fara badan waxay ku kalifaysaa inay in badanoo diinta ka mida oo andimadan maanta jirtay qaabka ay waxu socdaan ka hor jeeda inay yidhaahdaan maya caqligaa diidan caqligaa diidan caqligaa diidan calashaani caalamkaa lala socdo ya war caalamkan hadduu geeddi yahay oo naar uu geeddi ku siiyey ya reere geediyahoo cadaab kusii daadana miyaa wax lagu darsada waa laga hadhaa taasaa ka mid ah. waxaa ka mid ah asbaab kaloo kaleeto itibaaculhawa baa ka mid ah takhallufka cilmigii iyo xadaariga muslimiinta ku dhacay baa ka mid ah asbaab khaarijiyaa ka mid ah. asbaabtii khaarijigan soo sharaxnay ayaa ka mid ah. intaa kadib waxaa mudan iyadana inaan wax ka tilmaanno calmaaniyiintu waxaan u jeedaa caqlaaniyiintu eh, seebay ula dhaqmaan qur'aanka iyo sunnada iyo nusuusta shareecada aadaanka kadib eh, arrinta ku saabsan eh, reer galbeedka iyo reer bariga iyo ummadaha kale waxyaalaha ka soo jeeda waxaa laga maarmaanaya in laba loo kala qaado wixii ku saabsan diin iyo akhlaaq iyo axkaam sharci wax lagaga daydo nimankaa oo laga qaato ma laha waa dad caydh ah dhanka muflisiin bay ka yihiin badankoodna reer galbeedku waa mulxidiin aan diinba rumaysnayn marka inaad diin ka raadsato ood akhlaaq ka raadiso ood dhaqan ka raadiso ood mujtamac muslim u soo guuriso waa nooc wareera wa inta mudan in laga raadiyo oo wax laga keeno waxay tahay aqoonta maadiga ah waxeeda naafica ah, tiknolojiyada horumarka caafimaadka ee injineeriyada iyo handasada ee culumta maalan ku saabsan muxuu ahaayey ku saabsan maamulka waa tajaarib bini aadan waay waxyaalaha naafica ah ee caqliga bini aadamku soo saaree la yidhahdo alculuum tajribiya loo yaqaano culumta noocaasoo kale ah iyaguba usuusheeda innagay inaga qaateen wixii naaficeen diinteenna ka hor imaanaynin waa in laga qaato mushkilada dhacda waxay noqotay intii fiicnaydna caqlaaniyiintu way ka tageen intoodii xumaydee qashinka ahaydna way noo soo uruuriyeen bal adugu sidhe meeshii ay keeni lahaayeen tiknolojiye iyo horumar ka madax bannaanta reer galbeedka oy ku fikiri lahaayeen oo intooda intay qaataan ay horumarin ku samayn lahaayeen islaam u diidayna ma jirto saan horey uga soo hadalnay diin ka hor istaagtayna ma jirto meeshay halkaa ka midha dhalin lahaayeen oo maskaxdooda iyo maankooda gelin lahaayeen baa intay tii ka tageen oo iyagoo mafaaliisa inoo yimaadeen bay intii xumayd ee reer galbeed ka jirtay bay rabaan inay diinteenna iyo dhaqankeenna waafajiyaan soo la yaab male marka war suuqan wax lagu iibsanaya maxaad adiga inta xunun uga soo gurataa suuqaas maxaad inta xun uga soo urursataa wax fiican maad keenti caqlaaniga marka islaamka ku abtirsanayaay ee doonaya inaan halkaa aadnaayay wuxuu u baahan in la yidhahdo adeer cidina kaama hor istaagine islaamkani ma bedeli karto ilaah baa soo dejiye halkaas wax ka keen waad keeni weyday soomaa dee iska fadhiiso wardi oo meelaha ah, muxuu ah ilah caago islaamkaa lugoyna waxay u baahanta marka nimanka la yidhaahda caqlaaniyiintu caqlaaniga maxaad ku garan ninku inuu caqlaani yahay astaan baa lagu gartaa calaamaday leeyihi calaamadaha caqlaaniyiinta lagu garto waxaa ka mid a kow inay ku yidhaahdaan qur-aanka keliya unbaa la ictimaadi karaa ninku marba hadduu ku yidhaahdo qur-aanka keliyaa la ictimaadi karaa sunno nebina daliil ma gasho qur-aaninimo iyo gaalnimada waxaa u dheer waa caqlaani caqlaaniyada qaybo ka mida sunnada ma qabaan waa kow waxaa ka mid ah nusuusta qur-aanka iyo sunnada inay macnihii ay culimmadu ku fasireenee ilaahay iyo rasuulkiisu ay ula jeedeen inta laga leexiyo macno aan daahirkeediiyo carabiyadeediiyo luqadeeda waafaqayn in loo leexiyo waa taxriif in lagu sameeyo nusuusta waa waxyaala lagu gartay ka mid waxaa ka mid a ah calmaaniyada waxaa lagu gartaa waxaa la yidhahdaa alintiqaa'iya fi tacaamul maca anusuus nusuusta wixii ra'yigooda waafaqsanna inay qaataan wixii ra'yigooda diidana inay ka tagaan waa waxa loo yaqaana alintiqaa'iya wixii aniga aan rabana waan ka qaadan wixii aanan rabinna waan ka tegaya astaanta caqlaaniyada lagu gartay ka midta waxaa ka mid ah caqlaaniyada astaamaha lagu garto waxaa ka mid ah sunnada nebiga in la diido imaa kulliyan wa imaa jus'iyan kulliyan inuu ku yidhaahdo axaadiistu nebiga daliilba ma galaan qaar caqlaaniyooda ka mid ah halkaa mara ama inay axaadiistii nebiga kala qaadaan oo qaarna diidaan qaarna ogolaadaan maalan wuxuu ku leeyahay axaadiista nebiga wixii mutawaatira ah umbaa la qaadanaya wixii aaxaad ana lama deliishan karo waa caqlaani ama wuxuu ku dhahayaa maalan aaxaadda baabka caqiidada iyo usuusha looma deliishado yaa iskale fikirkaas asalkiisa iska leh muctasilaa iska leh axaadiista aaxaaddii mutawaatirku waa laba qaybood axaadiista ay culimmadu u qaybiyeen mutawaatirku waa axaadiis dad aad u badan axaadiisay wariyeen waay tiro intaa ka yar axaadiistay wariyeenna waxaa la yidhaahdaa aaxaad bay culimmadu yidhaahdaa fikirka aaxaad iyo mutawaatirka culimmada xadiidka iyo sunnada laftooda xadiiska way u qaybiyaan laakiin ujeeddadaa kala gedisan muctasiladu waxay u qaybiyaan ujeeddada ay qaybinta ka leeyihiinna waxay tahay inay ku yidhaahdaan aaxaadda looma deliishan karo caqaa'idda iyo usuusha looma deliishan karo laakiin ahlu sunnaha iyo culimmada sunnadu qaybinta markay axaadiista qaybka u qaybinayaan iyagu ujeeddaday ka leeyihiin waxa weye inay ku yidhaahdaan xadiiska aaxaadka iyo midka mutawaatirkaa hadday isku dhacaan oo laiswaafajin kari waayo oy noqoto in la kala rajaxo midka mutawaatirkaa ka xoog badan ee maaha inay qabaan aaxaadda looma deliishan karo baab ka mid a abwaabta diinta ama usuuldhe ama furuucdhe ma qabaan ahlusunnadu fikradda marka in axaadiista la kala qaado qaarna la diido qaarna la ogolaado iyadana waxa weyaan waa astaan lagu garto nimanka la yidhaahdo muctasilada waxaan dhihi lahaa eh, caqlaaniya alxadiid waxaa ka mid a astaamahooda ayagoo diidaya axaadiistaas nebiga ka sugan oo bukhaariyo muslim ku yaal baa haddana min almufaaraqaat waxay deliishanayaan axaadiis mawduuca oo been abuurad aan sugnayn kuwa daciifay urursanayaan israa'iiliyaad aan diinta islaamka meella ka soo gelin bay kutubta ka urursanayaan markaasay deliishanayaan ilan male manhajiye male war axaadiistii bukhaariiyo muslim ku taallayna waxaad uga tagtay ma sugna mid daciifa ama mawduuc oo been abuuradana waad qaadanaysaayo nebigii baad leedahay wuu ka so waad deliishanaysaa bal adugu meelu nasaar garo oo wixii iyaga sugan oo xadiis ay ka dhigayaan waa wixii caqligooda waafaqa xataa qawaacidda culimmadii sunnada iyo xadiidka takhasuska lahaa agtooda hadduu ka yahay waxaan jirin laakiin caqligooda iyagoo waxoogaa iyo waxay wataan uu ula socon karo waxay leeyihin xadiiskaasi waa sax kii bukhaari iyo muslim ee diiday fikirkoodana waxay dhahayaan ma sugna marka intiqaa'iyada noocaasoo kale ah astaamahooday ka mid tahay waxaa ka mid a maalan astaamahooda altawasux fi tafsiiri اlqur'an cala dawi cilmi اlxadiid bikafati jawaanibihi qur'aanka tafsiirkiisa in aada loogu kalax tago in qur'aanka lagu fasiro nadariyaadka aragtiyada cusub een horay u jirin ee dib ka soo baxay halkaa markaan marayno labaan u kala qaadaynaa culumta waa laba bini aadamku gaadho culum nadari ah iyo culum tajriibi ah culumta tajriibiga waa waxyaalaha la taaban karo caafimaad ee maalan muxuu ahaaye culum iktishaaaad kale waa wax la taaban karo culumta tajriibiga la yidhahdee la taaban karayo iyo nusuustu marnaba iskama hor yimaadaan hal miaalla lama heli karayo cilmiga cusub iktishaafaad uu gaadhay oo aayadii ka hor timid ama xadiis ka hor yimid la heli maayo waa markuu culumtu tajriibito wax la taaban karaya culumta nooca labaad waa culumta la yidhahdo alculuumu nadariya waa aragtiyo beenna noqon kara runna noqon kara aragtiyada noocaasoo kalaa in qur-aanka lala aado lagu fasiro oo la yidhahdo qur-aankaa kutusaya nadariyadii darun ama nadariyadii darkam ama nadariyaadka noocaasoo kalaa qur-aanka lala aado waxay ka mid tahay astaamaha lagu yaqaano ee muxuu ahaay caqlaaniya alxadiida lagu yaqaano ayawada markaa fiirinaynin qur-aanka dilaaladiisii culimmadii hore maxay ku fasireen luqadiisu maxay faa'iidaynaysaa salafkii maxay ka yidhaahdeen ayagoon intaasoo dhan fiirin marka marar badan waad la yaabaysa haddaan miaalahaan soo qaadano maalan wadaadka la yidhahdo maxamed cabdi waay masriga tafsiir buu leey wuxuu fasirahaya alam tara kayfa facala rabbuka biasxaabi alfiil alam yajcal kaydahum fii tadliil waarsala calayhim طayran abaabiil ilaahay wuxuu ku soo diray shimbiro koox koox ah tarmiihim bixijaaratin oo dhagaxyaal la dhacaysa markaasuu wuxuu yidhi shimbiraha intay weerar soo qaadaan oo dhagaxyaan gurtaan bay bini aadan la dhacayaan macquul maaha waayo meel gee baa la yidhi markaasuu wuxu yidhi waxaa laga wadaa jermis ummaddaa ilaahay baa halaagay laakiin shimbirahan duulahaya dhagaxa tuuraya waxaa laga wadaa jermis buu ilahay ku salliday jaraasiin baa baabi'isay ilahay baa idinku dhaariya ka warrama waxa saasoo kalea waay wax la doonaya in naloo laqino taa iyadaa waay sababtu waxa ku leeyahay caqligu ma qaadan karo war waa caqligeen marka yacni waxa weeyaan qur'aankii oo lala aado meeshiisii meelaan ahayn ayadana waxa weye astaamaha lagu yaqaanay ka midta waxaa ka mid a ah astaamaha lagu garto altahwiin min shani اlijmac ijmaaca oo daliilka saddexaad ee adilada shareecada ka mida ah. waa qur'aanka sunnada ijmaaca iyo qiyaaska saxiixa soo maa ijmaaca agtooda qiimo weyn kuma fadhiyo sida maalan wuu aad uga taqriirinaya ninka la yidhaahdo axmed khan hindiga nin hindiga axmed khan la yidhahdo caqlaaniyiinta raggii ugu waaweynaa ka mida ah. oo xataa caqlaaniyiintii kale ka cawda bilaysteen waxyaaluhu qoray ila shayaadiintaa kale cawdubilaysata mogta iyagii baaba kasii cawdubilaysata isagaa iyo kuwa la midkaa iyo qaarna waxayna ijmaaca dhan bay inkirayaan qaarna ijmaaciiba waxay u dhigayaan qaabkii culimmada islaamku u dhigeen qaabaan ahayn marka ijmaaca oo la fududaysto oo la yidhaahdo waa laga bixi karaa iyadana waxay ka mid tahay astaamaha lagu garto waxaa ka mid ah astaamaha lagu garto alijtihaad almutlaq in la yidhahdo baabka ijtihaadka hala furo fatxu baab lijtihaad calaa masraacayhi diintan dadkay ka dhexaysa jaahilkeeda iyo midka aqoonta leh iyo sheekheeda ha lagu fasaxo ha ijtihaadaan soo culimmadu iyo shuruud looma dhigin ninka diinta ku ijtihaadi kara ninka ijtihaadi kara shuruud baa loo dhigay waa inuu sidaas yahay waa inuu aqoonta noocaasa leeyahay waa inuu funuunta saa ka yaqaano waa inuu ehel u yahay inuu diintan ku ijtihaado markaasuu ijtihaadi karaa shuruuddaasay marka duminayaan dawaabidaasa markaas waxay leeyihiin adeer ijtihaadkana aad adkayseen ka daaya adkaynto diinta dadku waa wad haystaan caqlina waa wada looyihiin diinta ku fasaxa ajrubi haddaad akhrisato naxwada wax kale unuusan kuu dheerayn ya usuulu aad waraqaadka ka akhrisato waxba ayna kuu dheerayn carabiyadii adabkana waxoogaa aad ka fahmayso adeer mujtahid baa tahay qur-aanka toos u aad waxaad kala baxdana dadku garac nadariyadaasi waa nadariyada caqlaaniyada waay nadariyada caqlaaniyada waay in la furo baabka ijtihaadka ehelkiisa dadan ahayna lagu fasaxo ayib waxaa kaleeto isla baabkaa imaanaya wax alla wixii ijtihaadaad culimmadii hore lahaayeen oo dhanna meesha ha laga saaray leeyihi kan cusub hadda ha la qaato war wixii saxaabo dadaaleen oo wixii culimmadii salafku dadaaleen oo wixii a'immadu dadaaleen oo wixii kutub inoo qornaa oo maktabadahan inoo buuxa ka guura war xaggeenuu guurnaa wax annaga qaata war ma idinkan masaakiinta ee gaaladu maskaxda waxay idii soo geliyeen baannu intaannu kutubtannadii wada tuurnay ijtihaadka culimadana waxdi ka qaadanayna masaladaas ah. marka waxay ka mid tahay astaamaha iyo calaamaadka lagu gartay ka mid tahay waxaa ka mid a maalan haybiyaadka waxyaalaha bini aadamka aqoontiisa ka maqan oo la yareeyo ama badankiiba la inkiro bini aadan aqoontiisu herkay gaadhsiisantahay ya soo wax xadidan maaha bini aadanka aqoontiisu waa xadidantah gaba maalin walba maalan waxaad arkaysaa bini aadamku wuxuu soo saaroo ogaaday oo adduunka uu la soo baxay eeeee muxuu ahay maalan qaab cusub isgaadhsiin cusub isgaadhinta waxbaa ku kordhay cilmigii caafimaadka waxbaa kusoo kordhay cilmigii handasada iyo dhismaha waxbaa kusoo kordhay soo ma maalin walba wax cusubbuu yuu helaya ayib waxaa cusubee uu soo saaray ma masagaa abuuray mise ma jirin intuusan helin soo wax jiray ma ahayn wax jiray buu ahaa laakiin isaguu ka qarsoonaa waxoogaa buu helay inta ka qarsoon baa ka sii badan maalinba marka uu leey waxbaan soo helnay Ah, maalin ba waxbaa la soo helay war maalinkaagan miskiinkae maalinba wax soo helahaya inta ka maqanna ay ka sii badan tahay bilaahi calayka baa doonaya inaad tidhaahdo wixii aanaan arkin oonaan maqlaynin oo xawaastu qabanaynin wax jira maaha jinku ma jiro malaa'igtu ma jirto aaqara ma jirto warkaasaa labaa inaad akhrido soo ma marka yacni waa waa nooc nooc junuun ah waa waa nooc junuun ah calaamaadka lagu gartay ka mid tahay Eh, waxaa ka mida ah maala waxaa la yidhahda alqawl binisbiyati alxaqiiqa alqawl binisbiyati alxaqiqa alxaqiiqa waa masale aad uga muuqata qoraagan soomaaliga buuggiiso xaqaa'iqda cilmiga iyo iyo iyo qiyamka akhlaaqiga iyo mabaadi'da tashriicu waxay leeyihiin maba jirto xaqiiqa mutlaqoo wada saxa ma jirto adiga shaygan dhinacan markaad ka istaagtana wanaag buu kaaga muuqan karaa ka dhankaa ka taaganna xumaan buu ugu muuqan karaa soo ma war dhankaan ka taagnahay ka soo istaag sooma dhisi war dhankaan ka taagnahay baada ka istaag war gabadhaad guursatay fool xumaa baa lagu yidhi <laughs> markaasuu yidhi dhankaan ka istaagay baadan iska taagin <laughs> soo ma alxaqiiqa nisbiya waxaa la yidhaahdaa wax isagoo dhan wada xaqa ma jiro ee adiga dhankaad ka fiirisay iyo aragtidaada unbuu sax ku noqday dhanka kale marka laga fiiraa khalad buu noqon karaa waa nadariya falaasifada reer galbeed ka soo jeeda waxay ku tabiiqinayaan marka muxuu ahaayey waxaan isbedelka nadariyadan taawurkay ku tabiiqinayaan waxyaalaha ay aad ku dareemaysa waxaa ka mid a ah, waxa la yidhahdo taarikhiyat nas wanasca taarikhiya in la yidhaahdo nusuustan iyo diintani wakhti bay lahayd wakhtigeediina waa qaadatay wakhtigiina waa isbedelay wakhti cusub baa la jooga warkaa haddaad maqasho waa caqlaani calmaaniminina u dheerta calmaaninimana u dheerta astaabaha lagu gartay ka midta waxaa ka mida maalan waxa la yidhahda atasaamux diini oo mabda alwalaa walbaraa ay kaga takhalusayaan dadku waa isku mid gaalka iyo muslimka iyo kulli dadku waa isku mid tasaamux diini ah waxa la yidhaahdo shareecada ha la fududeeyo shareecadu iyadaaba iska fududba wixii adagna iyadaaba fududaysatayba fudaydka uu raadinaya marka wax way ha laga guuro waa markaasaa wuxuu daliishanayaa qawaaciddii taysiirka ah, war diintani waa maa jacala calaykum fi diini min xaraj ilahay diinta xidhiidhi idinma gelin oo maxaad rabtaa marka dee ribada iska qaata adduunkiiba halkaa mar ahaya marka taysiirka tatabuc rukhaska waxa la yidhahda madhab kastoo madaahibta fiqiga ka mid a ama cilmiga ka mid a madhab walba meeshuu ku fudud yahay bay ka qaadanayaan shaaficiyada aadahayaan meelaha ay madhabkaasi madaahibta kale kaga fudud yahay urursanaya xanafigay aadahayaan meeluhu ka fududaabay soo urursanaya maalikigay aadayaan meeluhu madaahibta kale kaga fududaabay soo urursanaya markaasaa waxay isu keenayaan khaliiط min arukas markaasay zanaadiqa noqonayaan man tatabaca arukhasa tazandaq ilan hawe rac baa taa markaa diin rac ma tihid adiinaa uusii fogaanin calaamaadkooda wakhtiga aynaga fogaada astaamahooda wakhtiga aynaga dhacsani aan ku gebagabayno laba qodob qodobka koobaad fikirkan caqlaaniga ah iyo caqliga in ilaah laga dhigto loo noqdo nusuustii waxyigana isagu garsooro ka noqo wuxuu doonana diido wuxuu doonana aqbalo masaladaa iyada ah waa masale horraysaan tilmaannay akhiiranna ragga galaay ama dadka galaay falsafada iyo cilmulkalaamka iyo caqlaaninimadu laba mid bay ku dambeeyaan inuu sandaqo iyo gaalnimo ku dhinto ruux walciyaadu billaah oo isagoo wareersanoo diin la'aana dhinto qaar badan ilaahay wuxuu waafajiyaa cimrigooda markay waxaa ku dhammeeyeen inay toobad keenaanoo soo noqdaan qiraanna cimrigooda inay wareersanaayeen miaallo dhowra aan bixinno oo tilmaamaya caalamulislaami raggii cilmulkalaamka iyo falsafada ku caanbaxay noloshoodu xaggay ku dambaysay dhowr tusaaleaan ka soo qaadana maalan tusaalaha koobaad waa ninkii la dhihi jiray imaamu aljuwayni imaamu wuxuu ahaa abulmacaali aljuwayni min acdami a'immat alta'wiil buu ahaa caqliga iyo ta'wiilka iyo cilmulkalaamka iyo falsafada raggii aad u galay buu ahaa kitaabtiisana aad buu ugu nusreeyey masalada ta'wiilka la yidhahda iyo cilmulkalaamka khaasatan kitaabkiisa alirshaad muddo markuu cimrigiisa ku qaatay ayuu ka laabtay wuxuuna kaga laabtay kitaab kaloo uu leeyaho la yidhaahdo alcaqiida annidaamiya kitaabkaasoo dambeeyey buu kaga noqday hadalkiisii ayaa halkan ku yaal waa hadal dheer oo uu leeyahay ikhtalafat masaaliku alculamaءi fi اlظawaahiri alati waradat fi اlkitaabi wالsunna wاmtanaca cala ahli اlxaqi faxwaaha waإjra'uha cala muujabi ma tubrizuhu afhaamu arbaabi اllisaani minha fara'aa bacduhum ta'wiilaha waltizaama hada اlmanhaji fi aayi اlkitaab wfima صaxa min suna الnabiy sal ه lay waslam wadahaba أئmaة السلف إلى الانكفاف عن التأويل وإجراء الظواهر على مواردها وتفويض معانيها إلى الرب سبحانه والذي نرتضيه رأيا وندين لله به عقدا اتباع سلف هذه الأمة فالأولى الاتباع وترك الابتداع والدليل السمعي القاطع في ذلك أن إجماع الأمة حجة متبعة وهو مستند, وهو مستند معظم الشريعة وقد درج صحب الرسول صلى الله عليه وسلم على ترك التعرض لمعانيها ودرك ما فيها وهم صفوة الإسلام والمشتغلون بأعباء الشريعة وكانوا لا يألون جهدا في ضبط قواعد الملة والتواصي بحفظها وتعليم الناس ما يحتاجون إليه منها فلو كان تأويل الظواهر مسوغا أو محتوما لأوشك أن يكون اهتمامهم بها فوق اهتمامهم بفروع الشريعة فإذا انصرم عصرهم وعصر التابعين على الإضراب عن التأويل كان ذلك قاطعا بأنه الوجه المتبع بحق فعلى ذي الدين فعلى ذي الدين أن يعتقد تنزه الرب تعالى عن صفات المحدثين ولا يخوض في تأويل المشكلات ويكل معناها إلى الرب ومما يستحسن ومما استحسن من إمام دار الهجرة مالك بن أنس أنه سئل عن قول الله تعالى الرحمن على العرش استوى فقال الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة فلتجرى, فلتجرى آيات الاستواء والمجيء وقوله لما خلقت بيدي ويبقى وجه ربك وقوله تجري بأعيننا وما صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم كخبر النزول وغيره على ما ذكرنا به فهذا بيان ما يجب لله تعالى intaasuu ku gabagabay bakti dheer kadib oo cimrigiisa uu ku qaatay cilmulkalaam iyo falsafo yuu aakhirkii wuxuu leeyahay ha loo laabto saxaabadii iyo salafkiisay ahaan jireen wixii kale wareer buu ahaa hadalladiisa waxaa ka mida ah laga soo guuriyey inuu yidhi laqad khudtu albaxra alkhidam wa taraktu ahla alislaami wa culuumahum wa khudtu fi aladii nahawni canhu waalana in lam yatadaaraknii rabbii biraxmatihi falwaylu lii wahaa ana da amuutu calaa caqiidati ummii wuxuu leeyahay bad hiraysa oo hirkeedu aad u weyn yahay mawjadaheedu baan galay buy islaamkii ehelkiisiina waa ka tegay oo culuumtiisii buy wixii ka joog la yidhina waan ka joogoy waan galay buy haddana haddayna naxariista rabbi isoo gaadhin buy halaag iyo weyl baa ii sugnaaday buy haddana waxaan ku dhimanayaa buuhi hooyadii caqiiqadeedii buuhi caqiidadii hooyo habartii i dhashay baan caqiidadeeda ku geeriyoonaya muxuu ka wadaa habarta duqda ah ee islaamka iyo fidrada iskaga korta falsafo ma taqaano cilmu cilmulkalaamna ma taqaano laakiin maxay taqaanaa ya ilaahay waa keligii hana la caabudo nebi maxamedna rasuulkiisa baa ha la raaco diinna intaasay ku idishahay soo maa faylasuufkii cimrigiisa ku dhameeyey cilmulkalaam akhiiran duuqdaasuu kusoo noqday caqiidadeeda soo ma aragtaan wa alxaqiiqa waa nin ninka ilaahay tabaaraka wa tacaala u waafajiyo inuu soo noqdo waxaa ka mid a raggaas abu xamidin alhazaali moxamed ibnu muxamedin alhazaali isagana raggii ta'wiilkii cilmulkalaamkan aad u galay buu ka mid ah kitaabkiisa iljaamu alcawaam can cilmi alkalaam buu isaguna kaga noqday saddex asal markuu ta'siiliyey kadib oo aad u qiimo badan ayuu markaa kadib wuxuu leeyahay wabihadihi اlusuuli اlarbaca almusallama cinda kuli muslimin naclamu biاlqaطci ana alxaqa maa qaaluuhu wاlsawaabu maa ra'awhu waa kuwee saxaabadii iyo taabiciintii wa hadalka waan wada ahrin laha lakin waqtigaan ii saamaxayn ayb hadalkiisa meeshu ku wada qorin lakin halkaas ad ugu noqonaysaan iljaamu alcawaam can cilmi اlkalaam saddex qaacido ayuu dejiyey oo uu ku xoojinayo saxaabada iyo salafku wixii ay mareen oo qur-aanka iyo sunnadu waxay kutuseen in lagu gaabsada ah inay sax ahayd wixii dambe la galay cilmulkalaam iyo falsafana inay khalad ahayd waxaa la sheegaa oo masaadirta qaarkood ku qoran alimaamu alghazaali noloshiisa qaybtii ugu dambaysay inuu soo noqday oo kitaabka qur-aanka ah iyo axaadiista saxiixa saas khaasatan bukhaari iyo muslim inuu usoo laabtay oo ku geeriyooday isagoo haysta waxaa ka mid a ah ragga iyaga alimaam fakhruraazi ninkaad garanaysaan isagana raggaasu ragga ugu waaweyn ka mid ah kitaabkiisa la yidhaahdo aqsaamu ladaat aqsaamu ladaat buu isaguna kaga noqonaya cilmulkalaamka iyo falsafadii cimrigiisa uu ku qaatay hadal qiimo badan buu leeyahy wuxuu leeyahay laqad ikhtabartu auruqa alkalaamiya wاlmanaahij alfalsafiya falam ajidha tarwi haliila walaa tashfi caliilan wara'aytu aqrab الطuruqi طariiqaة الqur'an aqra'u fi اlإhbaati alraxmanu cala alcarshi اstawa ilayhi yascadu اlkalimu الطayib wafi الnafyi laysa kamilihi shay hal taclamu lahu samiya wman jaraba mila tajribatii carafa mila macrifatii wuxuu leeyahay kitaabkiisa aqsaamu ladaadka jidadka cilmiga kalaamka iyo manaahijta falsafada ayaan aad u dhex galay buuhi khabiir baan ku noqday buui laakiin akhiiran waxaan gaadhay buu yidhi nin oomanna ma oontirto nin jiranna ma daawayso buui dariiqa ugu dhow waxaan ogaaday buu inuu dariiqa qur-aanka yahay oo nusuustaa qur-aanka iyo sunnada ku taalla daahirkeeda sidaa ay ku tusayso inaan laga leexinin aayaduu keenay markaasuu wuxuu yidhi ninkii tijaabada anugu aan galay galaa inta aan maanta gartay buu garan buuri ceel nin galay baa laga warsadaa ma maqasha ya alimaam fakhriraazi intuu tijaabiyoo sal ka gaadhay buu akhiiran dib u soo noqda markaasuu le war anaa ceelka ka soo xaboo salkiisa tegay iga warsada miskiin caqlaani ahoo culumta falsafada xataa ay waxoogaa yar u joogto baa doonahaya inuu ku wareeriyo raggii bahasha dhexda u fadhiistayna akhiiran markaa dacar bay soo daaqeen aa soo laabteen waa miaalka saddexaad soo saddex maaha faqriraasi weliya abyaad buu leeyahay caan ah oo meeshaa ku qorayo uu leeyahay nihaayatu iqdaami alcuquuli ciqaalu wa gaayatu sacyi alcaalamiina dalaalu wa arwaaxuna fii waxshatin min jusuumina wa xaasilu dunyaana adan wawabaalu walam nastafid min baxina tuula cumrina siwa an jamacna fiihi qiila waqaaluu wuxuu leeyahay caqliga bini aadamka dhammaadkiisa meeshuu ku dhammaanayo waa inuu soo dabramo suu u socdo wuxuu gaadhi meel uusan horey u socon karin soo ma caalamkan iyo makhluuqan sacyigiisuna baadi weeyaanba waa jidadkay hayeen iyo manaahijta arwaaxdannada iyo nagu jirtaaye wax shay ku noosahoo jidhkannaga iyadu waaba kala maqan yihiinba silicana haysta deganaansha la'aanta shakiga kalsooni la'aanta diintii naga gashay ruuxdiiyo jidhkii waaba kala maqan yihiinba adduunyadanadana xaasilkeeda iyo gebagabadeedu waxa weeye waa dhib iyo habaar iyo rafaad bay ku dhammaatay wixii aanu baadhaynay iyo baxigannagii iyo waxaan baranaynay cimriganaga wuxuu ku dhammaaday buu yidhi inaan uruurinay uun waxaan isu keennay wuxuu ahaa waxaa la yidhi iyo wuxuu yidhi ya aflaaduun wuxuu yidhi iyo isqiraad wuxuu yidhi iyo hebel wuxuu yidhi iyo waxaa la yidhi intaasaanu ururinay buui oo ma intaasaa diina cimriganaga intaasaan ku qaadanay buui waa caqlaanigan intuu kuu yimaado madu bedelku aayad qur ama xadiis kuu sheegi lah dhowr muxuu ahaay uu soo xifdiyey oo falaasifada reer galbeedka ah buu warkooda kuu tirinaya ama ha qariyo ama ha waxaa ka mid a raggaasi arrintaasi sidoo kale laga hayo ka laabtay shahrastaani baa ka mid a Ah, shahrastani baa ka mida oo isagana imaamkaad garanaysaana aad isaguna baabka uga fogaada wuxuu leeyahay laqad tuftu fii tilka almacaahidi kulliha wasayartu طarfii bayna tilka almacaalimi falam ara ilaa waadican kafa xaa'irin calaa daqanin aw qaalican sina naadimihi markaan aad u dhexgalay buui wax wareersan may wax kale waaba soo waayey raggii falsafadiiyo cilmulkalaamka galay nin dhabanka haysta iyo mid ili garaacah iyo mid wareersan oo adduunkiisii aakhiradiisa wareeray umaa soo arkay sidaas daraaddeed xadiiskii iyo sunnadii u laabtay fidradii iska basiidka ahaydee cid walba fahmi kartay warka ha loo laabto waa la gubta wey maanaa waxaa ka mid a ah raggaasi nin la yidhaahdo isagana afdaluddiin alkhunji taqriiban wuxuu noolaa qarnigii wuxuu geeriyooday qii qarnigii lixaad buu noolaa nin faylasufu ahaa isagana cilmulkalaam ku kaso wuxuu leeyahay ishhaduu calaya anii amuutu wamaa caraftu shay-an ilaa almumkin yaftaqiru ilaa waajib uma qaala wliftiqaaru amrun cadamiyun falam acrif shayan buu wuxuu yidhi cibdigaygii war nimayo markhaati ka ahaada bui wuu waan dhimanaya anoon waxba garanayn sababtu maxay tahay waxaan baranayay wuxuu ahaa buu yidhi mumkinku waajibku u baahan yahay mataqaanaan waajibka iyo mumkinka mumkinku waa makhluuq waajibkuna waa alle makhluuq alluu u baahan yahay baan cimrigayga baranayay bu war intaasoo ma wada naqan cajuusadda aan weligeed waxba akhrisanin haddii la yidhahdo makhluuqu ilaahay ma u baahan yahay waa u baahan yahay bay ku dhahay ninbaa cimrigiisa intaa ku lumiyo jid dheer u soo maray weligii intaasaan baranayay bu markaasaan haddana waxaan ogaaday buu yidhi isla masaladii lafteedii waliftiqaaru shayun amrun cadamiy bu baahidaasi uu u baahan yahay makhluuqu khaaliqa u baahan yahayna waa shay cadami abu shay muuqda maba ahaba sidaas daraaddeed natiijadu maxay noqotay zero wax jira maaha waxba ma baraninba war markhaati ka ahaada anoo waxba garanayn baan dhimanaya ah. soo nin soo wareeray ma ayib waxaa ka mida ragga iyaga ah rag badanoo noocaasaa jira oo mid iyaga ka mida wuxuu leeyahy maalan akaru nnaasi shakan cinda almowti asxaabu alkalaam dadka falsafadiiyo kalaamka gala markay dhimanayaan dadka ugu shaki badan ilaahay iyo akharo iyo mabaadida o dhan bay ka shakinayaan saas daraaddeed zandaqe iyo waxay ku dhimanayaan diin la'aan bay ku dhimanayaan wahaakada <clears throat> mid ka mid ka mid ah wuxuu leeyahay dhibaataa igu dhacday buui faistaqaftu birabbi alfalaasifa dhibaataa igu dhacday markaasaa waxaa dhi buuhi faylasuufiyiinta rabbigii iska lahaayee ay ilaah agu rumaysnaayeenoo ikaalme dhibkan iga qaad la kaalmayni buuri maxaa yeelay wax jira wax jira mayna rumaysane maxaa kuu kaalmayn markaasaan mar kale waxaan u dhawaaqday buu idhi yaani yaa rabba aljahmiyati akithnii jahmiyada rabbigeediiow jahmiyadu waxay rumaysnaayeenoo ikaalmee waa lay caawin waayey maxaa yeele jahmiya waxay rumaysantahay waa cadam soomaa cadamna wax ma taro mar kalean dhawaaqdo waxaan idhi buui rabbulqadariya qadariyada rabbigeedow icaawi dhibkan iga qaad waxba la iima qabanin buuri maxaa yeele qadariyadu rabbigay rumaysan tahay waa laba rabbi oo mid khayrka ka shaqeeyo mid shar ka shaqeeyo waa sidii muxuu ahay nimankii la dhihi jiray waaniyado kale soo maa ah, majuusu hadi majuusdii waxba la qabanin bui rablmuctazilaan idhi buui waxba la qabanin bui markaasaan waxaan idhi buui waxaan faistakaftu birabbi alcaamati faagaanii buui dadkaa dadweynaha rabbigii abuurtayo icaawi markaasaa la caawiyey buui rabbiga dadweynahaasi ummadahaasi hal rabbi bay leeyihin waana rabbiga xaqa ah nimankan laakiin lumay falaasifada ah ee wareeray waxyaalo kale iyagu ku mashquuleen warka waa gebagabaynaynaay waxaan ku khatimaynaa insha allahu tacaala fikirkan caqlaaniyada xadiidka ah ee cusub ragga tabaniyey ee aada u faafiyey calmaaniyiin bay isugu jiraan diinlaawayaal bay isugu jiraan rag culimo oo saan tilmaannayba masaaisha qaarkood almaaniwaxaa ku jira caqlaani ku abaajira e, waxaan ka tilmaami karnaa ma koobi karno waxaa ka mid a maalan rifaacat atahtaawi e, khayruddiin tunisi la yidhaahdo axmed khaanka hindiga ah jamaaluddiin alafhaani maxamed cabdu labada nine muxuu ahaay fikirkan e, la yaqaano yani alcaqlaaniya alxadiia saldhiga u ah waay jamaaluddiin alafhaani oo weliba qoraallo dambe soo baxaya ay ku tuhmayaan inuu tegi jiray majaalista maasuuniyada waa munadamo siri oo yahuuddu leeyihin jamaldiin afqaani maxamed cabdi oo ninkii haddaan idinka soo guurinayay ee mxuu aha shimbiraha ku fasirahayey waa waa jaraasiimta ku fasirahayey jermis wey ah, raggaas waxaa ka mid a ah ragga iyaga ah ee ninkii la dhihi jiray maxamedin alhazaali qadiimkii maaha maxamedin alhazaligii mucaasirkan bardha u dhintay baa ka mid ah masriga waxaa ka mid a ah maxamed acmaara nin la yidhaahdo waxaa ka mid a ah raashid ibn hanuushi ma taqaanaa raashid ibn hanuushi waa ninkan xarakatu nahda tuunus madaxda u ah asagana caqlaaniyiintuu ku jira waxaa ka mid a ah nin la yidhahdo axmed kamaal abulmajd waxaa ka mid a طaha jaabir alculwaani soomaaliga qoraal kitaabka buugga uu qoray ninkan qoraaga ah masalada riddada ku saabsan ninka uu ka soo guuriyey birummatihi waay waxaa la yidhahdaa طaha jaabir اlcalwani baa la yidhahdaa isagana waa caqlaani waxaa ka mida nin waayahan dambe aaday dhallinyaradu internetka uga dhegdhegaystaanoo qaarkood ku ta'aureen oo la yidhaahdo cadnaan ibraahim oo falastiini ah oo yurub meel ka mid ah khaiibka ah masaajid ku yaala waa caqlaani weliba shiici ah dhallinyaro badan baana waxoogaa waayaan la sheegaya inay xer u yihiin waxaa ka mida turaabi xasani turaabi baa ka mida oo meesha la yidhaahdo sudaan nusuus badan buu inkiray oo caqliguma qaadan karayo marka rag badanoo noocaasa wa ragga wax kaga ta'auray oo qaybo ka mida kaga ta'auray waxaa ka mid ah doctor qaradaawi baa ka mid a oo isagana nusuusu badanoo aliga caqligaa ku inkiro ku diiday wahaakadaa waa badan yihi alla ma badiye warka waxaan ku gebagabaynaynaa marka mabaadida haddaad fahamto ashkhaasta waabaad iska garan soomaalidu waayahan waxoogaa waynu yaro asturnaynoo caalamka dhinac baynu ka yara jirnayoo fidradaan isaga noolayn waxoogaa marbaa waxaynu soo gashay fikirkii lilan iyo markis ee ahaa ee muxuu ahay markisiyada oo dowladdii dhisnayd ee duntay soo galay golihii sare qaatay tiina ilaahay baa inaga qabtay caqlaani iyo calmaani rasmiya oo fikirka calmaaniyada tandiiriya oo u dooda oo wax ka qora oo soomaali ah weli ma soo caanbixin bilowgeedii baa marka hadda la joogaa marka buuggan iyo ninka qoray iyo ragga daba socda isbeddeldoonka la yidhaha raggaasaa hormuud u ah caqlaaniyada iyo calmaaniyada soomaalida waana wax runtii lala sugayey burburinta iyo dhibaatada iyo marxalo lala sugayo weeye ummaddan in afkaar lagu furo marxalo waxaa jirta ayshaysatay oo waxyaalo badan ayna soo geli karin laakiin marxalo waxaa jirta gaaladani ay kula sugayso la doonayo afkaar fara badan markaa inay ku geli karaan oo lagu soo gelin karayo caqlaadiyadu marka jawaabta gaabaneed u heli kartaa waxay tahay caqli baa sharci laga hormarinaya ruuxa muslimkaa si fudud inuu uga jawaabi karo laba su'aalood baad isweydiin karta caqliga bini aadamku waxaa la laisku waafaqsan yahay inuu qaasir yahay oo uusan wax walba garanaynin soo layskuma waafaqsana ayib waxyiga ilaahay soo dejiyeyna allaha soo dejiyey ma wax ka qarsoon baa jira waxyi ka yimid alla aan waxba ka qarsoonayn iyo caqli ku jira oo uu leeyahay ruux berri waxa dhacayaba aan garanaynin labadaasi kee la hormariya ya midka ka soo jeeda allaha aysan waxba ka qarsoonayn kaasaa horumarinta leh kan miskiinka horumarin male qaasirka soo qodob maaha qodobka labaad haddaynu nidhaahdo caqliga asale diinta ha lagu miisaamo isweydiin waxaa leh caqliyadu isma waafaqsane caqligee ya inteennaa hadda meesha fadhida maanta haddii la yidhahdo shaygaa bal fiiriya isku caqli kaga noqon mayno soo saas ma caqlaaniyiinta iyo falaasifaduna isku caqli ma aha ayib caqligeebaa shareecada aan ku miisaannaa oo la yidhaahda alcaqlu lmutlaq ama alcaqlu lkaamil ma jiraan oo kulli la wada ogol yahay inuu dadka ugu wada sarreeyo ma la helaya lama helayo mar haddaan la helaynin adeer cuquul wareersanoo iyadiiba aan iswaafaqsanayn waxyigii ilaahay soo dejiye ha la saaro miisaan isagoo dhanba aan is ogolayn shareecada ha loo celiyo macquul ma caqla man waa su-aal isweydiinle soo ma waa midda kale caqliga aad leedihiin diinta ha loo celiyo soo caqliga keenay maaha ay ka soo baxday allahan tabaaraka wa tacaala jiritaankiisu bannaanka yaallo ma jira inuu yidhaahdo soo caqliga ay ka soo baxday maaha saan xalayba tilmaamaynay inuu lo' caabudo soo caqliga jiirka caabudo maaha soo caqligan biniaadankii karaamadiisii intuu ka qaaday sida xoolaha isku fasaxay ee jidka isku booda yidhi maa caqliman caqligan midhihiisu noocaa yahay inaad tidhaahdo waa muqadase shareecadaha loo celiyo war kan isagaa u baahan in maro loo xidho isagaa u baahan in la asturo soo saas maa caqligee waaye masaladu marka waxa weeyaan mar haddayna caqli mutlaqa jirin cuquusha bini aadamkana khubsigaasi ka soo baxay waxay u baahan tahay xaqiiqada biyodhibcaanka ah waxa weeye caqligu isagaa u baahan inay shareecadu hagto waxyigu hago u iftiimiyo saan xalayba soo sheegaynay hadduusan waxyigu u iftiimininna xaq iyo baadil ma kala garan karo waa iska hagabsanaya waa indhala yahay wuxuu doonu iska dhihi waxa noocaasoo kalea ah weeye marka waxa laynoogu yeedhayo arrintaasi marka sidaa markaynu u fahanay xaqiiqaha waxaa inoo soo baxday diinta ilaahay ina siiyey ee qur-aanka iyo sunnada iyo ijmaaca iyo manhajkii salaf kale wax dhaama bini aadanna ma keenin horayna uma imaanin dibna u imaan maayo allaha ina siiyeyna waa ku mahadsan yahay innaguna waa inaan ku mitidno miskiinka lasoo khalday ee maskaxda lagaga soo kaajay ee doonaya qashinkii maskaxda lagaga soo shubay inuu inagu shubana waa inaan idhaahno raalli ahow annagu ma nihin dad qatan oo qashinkaa u qatana waa dheregsannahaye alxamdu lilah meeshaad la aadaysa la intaa wixii ka dambeeya masaadirta iyo maraajicda baxiga ama muxaadarada waxaa ka mid ah kitaabka la yidhaahdo alfikr اlislaami alxadiid wasilatuhu biاlisticmaal اlharbi waxaa iskale ninka la yidhaahdo sheekh moxamedin اlbahiy waxaa ka mida kutubta alsiraac bayna alfikr اlislami walfikr اlharbi oo uu leeyahay sheekh abulxasan الnadawi waxaa ka mid ah alfikr alislaami almucaasir ligaazi tawba ayaa iska leh e, waxaa ka mid a ah maalan mafhuumu tajdiid iddiin oo uu sidoo kale uu leeyahay e, nin sheekho layidhahdo bistami moxamed saciid waxaa ka mid ah almadrasa alcaqliya fi tafsiir oo uu leeyahay sheekh layidhahdo fahdin arruumi waxaa ka mid ah kitaab uu leeyahay ninkii adiibka muwarakha muwarikha caalimkii masriga ahaa oo la yidhahdo moxamed moxamed xusein oo isagana la yidhahdo alitijaahaat alwaطaniya fi اladab almucaasir alslam walxadaara algharbiya sidoo kale waxaa ka mida kitaabka la alitijaahaat alcaqlaaniya alxadiia doctor naasir alcaqli waa kitaab aad u qiimo badan waxaa ka mida kitaabka lo yihahdo naqdu usuuli alcaqlaaniyiin oo uu leeyahay sheekha la yihahdo sulayman ibnu saalix ibnu khuraashi ee mar badan caqlaaniyana waa la dhihi casraaniyana waa la dhihi waa iska agdhadhowi caqlaaniya casraaniya marka insha allahu tacaala intaas aynu kaga baxno muxaadaradii caqlaaniyada oo habeenkii labaad inoo socotay biidn illahi tabaaraka wa tacaala intaa kadib waxaan u gudbi doonaa dib aan ka soo cilaamin doonaa boggii warka kiciyey maxaa ku yaalla maxaa gudihiisa ku yaalla miyaan iska maagnay mise waa maaggan yahay isagaa maaggan mise wadaadadaa maagay waan u ballansannaha insha allahu tacala hada wabillahi towfiq wsala allahuma wslam wbaarak cala nabiyina moxamed wcala alihi wasaxbi waslem